لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa darsigii saddexaad ee ka mida min sifati salaati الnabiy min aلtakbiir ila tasliimi kaannaka taraha qaala raximah اllahu tacaala alqiyaamu wاlqucuudu fi salaati اlleyl wuxuu baab yahay alqiyaamu istaagii la istaagahayay walqucuudu fadhigii fii salaati leyli salaaddii habeenka fadhiiyo istaag lagu tukanay qaabkuu nabigu u tukan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi buu sheekhu tilmaami doonaa biladila wa kaana sala allahu calayhi waaalih wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yusallii kii tukada leylan tawiilan habeen dheer qaa'iman asagoo taagan wa leylan tawiilan habeen dheerna wuxuu tukan jiray qaacidan isagoo fadhiya wa kaana wuxuu ahaa suubanuhu idaa qara'a hadduu qur-aanka akhriyo faataxiya wixii ka dambeeya qaa'iman isagoo taagan oo istaag uu ku akhriyo rakaca waa rukuuci jiray qaa'iman isagoo taagan oo qiraa'ada iyo waxaa isku laran rukuucda mar haddii nabigu istaag uu qur-aanka ku akhriyo istaag buu ka soo rukuuci jiray waidaa qara'a qaacidan asagoo fadhiya hadduu qur-aanka akhriyana rakaca qaacidan fadhi buu ka rukuuci jiray axaadiidta sidaa uu sheekhu u sheegan baan u maraynaa oo takhriijkeeda iyo howlaha ku mashquuli mayno iyo saxe iyo daciif wixii markaa wax ku jiroon baan dul istaagaynaa ayb wa kaana sala allahu calayh waali wuxuu axyaanan mararka qaarkood yusalii kii tukada lana xadiidka cidda warisay sheekhu hoos buu idinku dhigahaya ardaana tihiin ninkii kitaab haystaa intaa wuu garan baan u malay marka wixii markaa uun wax laga sheegay ama sheekh lagaga gar ama la duray asagu ku gar leeyahay baanu tilmaamaynaa wa kaana sala allahu calayh wasalam wuxuu axyaanan mararka qaarkood yusalli kii tukada jaalisan asagoo fadhiya fadhi ku tukan jiray tii hore qiyaam inuu ku tukan jiray intii dambuma waidaa qara'a qaacidan rakaca qaacidan ay soo gashay fa yaqra'u qur-aanku akhriyi jiray wahuwa jaalisun asagoo fadhiya mar hadduu fadhi ku tukanhayo oo qiyaamkii marka meeshiisii fadhi uu noqday qur-aankiina haddee fadhin buu ku akhrin suubano saasaa u badnayd laakiin marar uu bedeli jiray baa jirto xadiidka qaybta dambe uu caddaynay oo isku dari jiray qiyaam iyo qucuud salaaddii ay ahayd laba qaybood marka waa fataquu llaha ma staactum intuu awoodi ku usdaatayna fadhiguu ku tukan markuu leeyahay rukuucdii baa dhow oo qur uu soo dhoweeyo ayuu istaagi jiray suu iskugu daro qiyaam iyo qucuud faidaa baqiya markuu ka hadho min qiraa'atihi qur ugu talagalay inuu ku tukada qadru maa yakuun wuxuun la-eg aaaiina aw arbaciina afartan aayadood ama soddon aayadood wax la markuu ka hadhay way u qiyaasantahay ninka xaafidka qur yaqaana suuraddu akhrinhayo jusku marhayo waxu dhiman wuu garanhaya faidaa baqiya markuu ka haro min qiraa'atihi qur-aan akhriskiisii qadru maa yakuunu alaaiina aaya aw arbaciina aaya soddon aayadood ama afartan wax dhan qaama nabigu waa istaagi jiray faqara'ahaa afartankii ama soddonkii buu akhriyi jiray wahwa qaa'iman isagoo taagan uma intaa kadib rakaca waa rukuuci jiray ay min qiyaam buu kasoo rukuucaya wa sajada waana sujuudi jiray uma yasnac wuu samayn jiray nabigu sidaa iyada ah fi arakcati اaaniyati ragcadda labaad uma yasnacu mila daalikay kugu xidhan tahay uma yasnacu mila daalika saasoo kaluu yeeli jiray fi rakcati اaaniyati ragcaddii labaadna sidaasuu yeeli marka waa inaad isku tarta wey marka intaad awoodayso aad salaatuleylka iyo sunnaynkaad tukanaysa watirkaada iyo fadhi inaad tukato waa kuu bannaanta laakiin istaaggaa kuu khayr badan haddii aad istaagii isku darto fadhigii sidaa uu nabigu yeeli jirayna waa si wanaagsan oo nabiga lagaga dayanayo salawaatu rabbi wasalaamu calayh وإنma صلى الصبحة قاaعdا في آkhiri حayaaتihi لama أsنa شheekh wuxuu keenay xadيiث kale oo kuu cadaynaya xilliguu nabigu bilaabay inuu fadhi ku tukado waag hore istaag buu ku tukan jiray goormuu nabigu bilaabay وإنama صلى الصبحaةa ay suنة suبxadu waa sunada ama naafilada ama تaطawca waxa loo yaqaan وإنama صلى الصبحaةa sunada nabigu wuxuu tukay qaacidan fadhi ku tukaday fii aakhiri xayaatii noloshiisa gabagabadeedii lamaa buu ku tukaday asanna uu waayeelay markuu nabigu cuslaaday daduna taabatay kay caaisha tiri lamaa xatamahu nnaas dadku markay burburiyeen xilkasnimadii iyo mas-uulkii uuliyaddii saarayd iyo ummaddu u maamulayey iyo dhibkoodii iyo rafaadkoodii iyo xanuunihii badnaa nabiga qabtay xoogoo dhan baa iskugu eh, darmaday dadiisu nabigu ma weynaan lixan iyo dhowr buu ku dhintay laakiin waxaa weeye dadka ay dadu boobtay buu nabigu sal ly slam marka la fiiriyo xagga kale inkastoo cirro wax noocaasa badan uusan yeelanin laakiin waa durba nabigu waa degdegay lamaa goortii asanna waxaana keenaya mas-uuliyaddii walbahaarka walbahaarka ku saaran haddaad sidii dameerkii iska cabto iska sokaxdo waxbaa dee waxaa weeye waxba lagaa dareemi maayo laakiin ruux walbahaarahaye fikirhaye ummad xilkeed saaran yahay waxaa weye dhafuuruu ka caddaanay ayib waad degdegaysa iyadoo la kala geed adagya haddana walbahaarku wuxuu leeyahay saamayn gooni ah lamaa goortii asanna uu nabigu waa yeelay ama uu duqoobay wadalika qabla wafaatihi bicaam arinkaana wuxuu ahaa intuusan dhimanin sanad ka hor wadalika fadhi kutugadkaana wuxuu ahaa qabla wafaatihi bicaam intuusan nabigu geeriyoonin hal sano ka hor wa kaana sala allahu calayh waali wasalam muxuu yajlisu kii fadhiista mutarabican gabangaabsi ama fadhigoobeed waxay sida ninkan ufadhiyo wadaadkan ufadhiyo ninkaa ufadhiyo wey kulligiin ufadhidaan badankii in saa loo fadhiisto labada lugood la isdhaafsado salmigun loo fadhiisto ayaa mutarabica loo jeedaa soomaalida fadhigubeedna waa dhahdaa gabangaabsina waa la yidhahda wa kaana fadhi hadduu ku tukanhayo marka sida atixiyaadka loo fadhiistay miyuu u fadhiisan jiray mise salmugiibuu u fadhiisan jiro lagu isdhaafsan jiray mutarabic hadda waa la fahman maymise waa in wadaad meeshan la soo fadhiisad u baahantihin waa inaad fahanteen bay xadiidkan asagoo cila ku jirta oo wadaaddaa cileeyey wa kaana yajlisu mutarabbican taasi intayna gelin salaada sunnada ah ama ruuxa fadhi ku tukanaya istaagga xamili waay qaabkeeba u fadhiisan saddex madhab baa ku jirta sidaan xadiidku uu sheegay in loo fadhiisto waa inaad salmigii u fadhiisato lugahan isdhaafsato fadhigoobad ama gabangaabsi waxaad tidhahdaba iyo inaad u fadhiisato ood ku tukato sida atixiyaadka dhexe loo fadhiisto oo iftiraashka la yidhaahdo iftiraashka atixiyaadka dhexe sida loo fadhiisto ma taqaanaa lugta bidixdaas la gogladaa midigtana waa la qotanshaa soo sidaa ma ah taasna nabigu waa u tukan jiray waa loo tukan karaa bay culimmadu leeyihin madhabka saddexaad tawaruq tawaruq bimacnaa atixiyaadka u dambeeya sida loo fadhiisto oo in lugta bidixoo dhanba xaggaa laga baxsho xagga loo sii qaado macal bawdyadeeda iyo foolinkeeda midigtana sidii loo qotumiyo salkana dhulka la dhigo oo sintaa bidix aada loogu fadhiisto sinta bidix saddexdaa qaabba waa loo tukan karaa muranna mala cinda ahlilcilm bal badankood waxay leeyihiin xasba maa tayasara lilmusalli ruuxa musalligae tukanaya sida u fududaata ha u tukado sida u fududaata ilaan istaagiiba xamili waaye hadda laakiin waxaa laga hadlayaa sideebaa fiicanoo nabigu qaabkee u tukaday see si dhaantoon baa laga hadlayaa mooyeene fadhi laleeyahay salaad ku asixi mayso ma uu jiro intaa markaynu ka gudubno xadiidkan waxaa cileeyey alimaam النasaa'i fii sunanihi wayna ku soo marteen inuu cileeyey oo uhi waa khaa riwaayadan sidan tidhi abu cabdillahi maxamed nasr almarwasi baa isaguna cileeye oo yidhi xadiidka agtaanadu waa khaa fii kitaabihi qiyaam اleyl qiyaam اleyl qiyaam leylkiisii iyo witriga isagu qoray iyadoo asala lama hayo laakiin ikhtisaarkoodii baa lahay mukhtasarkoodii oo maqrizi uu ikhtisaariyey fii mukhtasari qiyaam اleyl وkذلika iبن mنdir fii kitaabi alأwسط buu ku cileeyey saddexdaa wadaad waxay ku cileeyeen bitafarud ruwaadda intooda kale ma aysan sheegin ee xadiidka warisa wa kaana yجlisu mutarabbican ma aysan sheegin ayb laakiin hal raawi baa hawshaas sheegay wey ninkaas waa nin iqa ah marka la fiiriyo nin iqa ah wey laakiin waxaa weeye wadaaddaha iyagu sidaasay mareen waa ijtihaad masaladu ama alimaam ibn khusayma imaam اlأma ibn xibbaan iyo طaxaawi xaakim ayagu way saxiixiyeen xadiidku waa saxiix bay leeyihin bal طaxaawi wuxuu yihi صaxiixu اlisnaadi غayru maطcuunin fii axadi min ruwaatihi waa runtii ruwaadda nin duran kuma jiro oo xadiidka la daciifinayo laakiin wadaadada tafarud ku dhagay ninka mutafaridka waa iqo oo xaafid ah saa darteed bay imaam ibn khusayme iyo ibnu xibbaan iyo taxaawi iyo sheekh albani iyo waxay arkaan inuu ninkaa xadiikiisu u yahay xadiis saxiixa aan lagu cilaynayn tafarud saasuuna ugu qoray meeshu wa kaana yajlisu mutarabican saasuu u sugay ama anasaa'i ibnu iyo marwasi waxay u arkeen inuu khata yahay dahabi xaakim markuu saxiixa xadiidkaasna waa ka aamuso waxaad moodaa inuusan muran badan ka qabin wadaadana waxayba sheegeen ilaa mutaabiciin ninka mutafaridka ah mutaabacadu way jirtaa laakiin marka la khulaaseeyo xadiidku inuu sugan yahay ayaa xoog badan wlcilmu cind allah asalaatu fi nicaal waa iska amri ijtihaadi ah waa iska amri ijtihaadi ah marka sidaa una ila quman hadda un baan tilmaamayna waxaa dhici karta marka kitaabka aad marayso inaad ra'yi qaadato kitaabkan ra'yi aad martaa dhici karto maxaa yeelay masalo walba baxdi goonay kaaga baahantay kitaab hebel saasaan kusoo idhi kiin baa marahaya sharcigu kaa yeeli maayo mar walba masalada ay kuu timaado waa inaad baxdi khaasa ka samayso su-aal shalay lagu weydiiyo ood baadhay kadib aad ka jawaabto haddii bil kadib ay soo noqoto ama asbuuc kadib hebel baan saa u fatwooday aduguna sida qaado lama ogolo waa in haddana dib u fiiriso walacalla ilaahay inuu kuu muujiyo cilmi cusub iyo iyo mxuu ahaay macno cusub kuu daayo sidaasa hadda muuqata asalaatu fi اnnicaali wاlmru biha salaada oo kabaha lagu tukado kaba kutukadka iyo wاlmru biha farida la isfaray in kabaha lagu tukado eh, laba masalo muran kama jiraan midna waa la isku hayaa markaynu salaada khulaasayno fi nicaal kaba kutukadka qodob waxaa weeye inay bannaan tahay kabaha aan nijaasada lahayn in lagu tukado waa masla ijma inda ahlicilm masala ijmaaciya cinda ahlicilm muran kama jiro alimam ibn rajab alxambali oo min almuxaqiqiin ka mida weliba ragga muطaliciinta ahee ilaahay ku manaystay fiqiga salafka inay ururshaan wuxuu uhi wالsalaaةu fi الnaclayni jaaئizaة la اkhtilaafa bayna اlculamaaءi fi dalik salaada in kabaha lagu tukado way bannaan tahay culummaduna muran kama qaban arrintaas taas waa bannaanidii fatxubaarigiisa mujalladka saddexaad afartan iyo laba nuskhada anu aan hayo marka taasi way kaa dhacday kaba nadiif ah oo nijaas aan lahayn ma lagu tukan karaa wadaado warku waa maxay muran la'aan waa lagu tukan waxaa kuu soo hadhay kabiha ayagoo nadiifa oo nijaas aan lahayn masjid roog yaallo oo gogol taallo oo mutaleel yaallo oo quruxsan macaldhiiqooda daahir ba ha noqdeen meelala dhexgeli karaan maya mamnuuc cinda alculamaa masaajidan goglan ee furaashku yaalle ee la dhaqahayo la nadiifinhayo dheeriqda isliibaan la dhex istaagi hawshaa miyay soconaysaa dhulka caadiga markaad joogti iyo mxuu ahaay masaajidda tamuuxa iyo niiska iyo qururaxa la dhigay iyo carada iyo bacaadka iyo haa dhib ma laha ama bannaan cidlaa aad joogto laakiin masjid la diyaariyey oo gowan la dhigay oo la furaashay oo la habeeyey adoo la sunnadan dabaqahayaa masaajid ummaddaa ka hadlayni taasna ayadna muran mala cinda ahlilcilm lama ogolo midda ayada bidaliil nabigu wuxuu yihi kabaha ninkii kaba qaba kabiisa ha ku tukado ama ha iska siiboo hoostiisa ha dhigto yuusan midigtiisa dhigin bidixiisa ha dhigo haddaysan noqonaynin midigtii ruuxii ku xigay wuxuu ku daray ruuxna yuusan ku dhibin kabihii kabaha ku tukada lakin dadkaa ku dhibina masaajidii goglanee dadka miyaad ku dhibin mise waad ku wanaajin markaad la soo gashay kabaha ka jawaaba marka inaad hadasha waa idiin furan tahay ayib waa dhib wey adiyat اlmuslimiin fii masaajidihim iyo gogolihii la dhigay iyo mutagaadkii la habeeyey looma baahno taasna culummada mutaakhiriinta ahaa ee ka dambeeyey xaaladdii nebigu uu noolaa ee saxaabadu ay noolaayeen ee masaajiddu aysan goglanayn faraashna uusan oolin ee iska ahayd bacaadka iyo niiska iyo tamuuxa iska ahayd ee ka dambeeyey macnahaasay ka hadleen waxayna deliishadeen macnaha xadiidka laa lafdigiisa macnahay ku dhegeen walaa yu'di bihima axada aw hayrahu labadan mxuu aha nabar way kaa foqeen baan u maray waxaa soo hadhay marka hal nabar oo ah in kabaa lagu tukado iyo inaan kaba lagu tukana keebaa fadli badan halkaa qodob baa ku hadhay way bannaan in kabaha lagu tukado nijaasa aysan lahayn muttafaq ijmaacu culamaa ku guntamay nusuustan hadawada ku timi haddii masjidku goglan yahay oo gogoltaallo inaan lagu wasakayna kaba lagu dhibaynina culamadu waa ka hadleenoo maran badan kuma sii jiro taana way ka hadha waxaa ku dhiman marka haddaad kaba qabto inaad kabahaada ku tukato iyo inaad siibto keebaa wanaagsan oo fadli badan cinda ahlilcilm masaladaa basaa dhiman masaladaana imaamuna shaafici asagu wuxuu yidhaahdaa imaamuna shaafici isagu wuxuu yidhaahdaa waxaa fadli badan kabaha in la siibo waase lagu tukan karaa wuxuuna ku cileeyey kabaha markaad siibta faraha lugaha ayaa si fiican dhulka u qotoonsanhayo ayagoo cad oon waxba ka xigin taad uusan ka xigin dhulkiibay qotoonsanhayaan mar walbood dhulka la baashirto ood farahaadii iyo wejigaadii iyo gacmahaada dhigtaana ka fiican intay markaa wax saaran yahay ee teed saaran yahay ayagoo dhulka wax u dhexeeyo cilladaasu ku celeeyey qolyo dambe mutaahiriin wax badan fahamsanya waxay dhaheen nijaasaa dhici karta imaamku maba sheegin nijaas wuxuu ka hadlay cag bannaan oo dhulka la dhigo iyo mid kaba qabta keebaa ku fiican taasuu sheekhu ka hadlay marka cillo aan imaamku sheegin bay la aadeen nijaasa lagu dhiba mutaakhirinta ma ogtahay waswaas yuhuudiyad bay qabaan in badan ayaga ka mid a <clears throat> marka imaamu shaafici sidaasoo asagu ku cileeyey laakiin jumhuuru salaf waxay leeyihiin waxaa fadli badan in lagu tukada kabaha shaafici waxaa ku waafaqay jamaca min alxanaabila kalqaada biyacla daa'ifa ku raacda ama jumhuur اslf iyagu waxay u arkayeen aلsalaaةu fi الnicaali khayru min الsalaaةi xaafiya inaad kabaha ku tukato hadday nadiif yihiin oo nijaasa aysan lahayn ayaa ka khayr badan inaad ku tukato caga cadaan ood kabihii siibto bal jamaaca min aلtaabiciin وaصaxaaba way inkiri jireen ninkii asagoo kaba qaba kabaha u siiba aad tukata darteed bal waxay dhaheen barhkood waa bidco in kabihii loo siiba aad tukata darteed marka aad bay wadaadaha qaarkood iskugu dhibi jireen in tabdiic la gaadhsiiyana ma aha sida ila muuqata laakiin jumhuur salaf iyo fuqahada badankood waxay qabaan asalaatu fi nicaali afdalu min asalaati xaafiya imaam shaaficiiyo jamaacana halkaas ayay mareen labada saddexdaa qodob marka meesha ku jira intaasi marka aynu kaga tagno fiqiga masalada wa kaana sal اllahu alayh ali waslm imaamna nawowi raxmat ullahi tacala aleyh fi sharxi muslim wa fii sharxi اlmuhadab isagoo qolyo mutaahiriin shaaficiyu radinaya wuxuu yidhi qolyahaas yidhi waa karaaho kaba in lagu tukado dambe waxba kama jiraan buui waa bannaan tahay bal huwa mustaxabu sharxulmuhadabka iyo buusaa ku yidhaahdaa sheekhu lmadhab imaam nawowi muxidiin abu zakariya wa kaana sal اllahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa yaqifu kii istaaga xaafiyan asagoo cagcad oon kaba qabin axyaanan mararka qaarkood wa muntacilan asagoo kaaba qabana waa tukan jira ayaanan mararka qaarkood wa muntacilan isagoo kaba qabana waa tukan jiray xadiidka waa xadiidka anas marka waana xadii mutawaatira xadii mutawaatira weeye marka axaadiis badan baa ku timid oo carakawaa ah in kabaha lagu tukado marka aaadiia ku timi aaadii aaada mah waa aaadii mutawatira min xayu macna marka la fiiriyo marka taa wati badan lagu sii bixin maayo intaa marka waa asalkii ibaaxada amarkii weli muusan sheekhu sheegin walamru biha waa inoo dambaysaa wa abaaxa daalika arrinkaasuu u banneeyo in kabaha lagu tukada ah, ama la siiba ah liummati ummadiisa faqaala wuxuuna yidhi idaa salla axadukum midkiin hadduu tukanayo falyalbasna calayhi ha xidho kabihiisa xidho aw amase liyakhlachuma ha siibo bayna rijlayhi labadiisa logood dhexdooda labada adin dhexdooda ha ku siibo walaa yu'di yuusan ku dhibin bihimaa labada kabood hayrahu hayrkii muslimiinta la tukanaysa yuusan ku dhibin meesha marka waxaa yimid takyiir takyiir takhyiirka xadiidka ku jira ee ah kabaha ama ku tuka ama siib ruux muslima ah ha ku dhibin takhyiirkaasaa keenay amarkii in la sarfiyo usuulkan waxaad ku soo marteen atakyiru bayn اficli wاtarki yunaafi اlwujuub qaacidai usuuliga ahayd atakyiru bayn اlficli wاtarki yunaafi اlwujuub haddii lagu dooransiiyo lagu dhahda shaygan waad samayn kartaa waadna ka tegi kartaa shaygaa waajib ma noqon karo amarka kale yimid waxaa lagu fasiraya inuu yahay banaani ama istixbaab atakyiir bayn اlficli wاtarki yunaafi اlwujuub lalاstixbaab cinda اlusuuliyiin laakiin haddii lagu yidhaahdo waad samayn kartaa waadna ka degi kartaa dooransiintaa lagu dooransiiyey ka hor iman mayso diidi mayso sunanimadkii laakiin waxay diidi waajibnimadkii bidaliili qowli calayhi الsalaaةu wasalaam bayna kuli aadaanayni salaaة liman shaa labadii aadaanba waxaa u dhaxaysa salaad yaase laga rabaa ninkii doona takhyiirin dooransiinta nabigu ninkii doonaa waxay meesha ka saaraysaa salaadihii aadaanka dabadii la tukanhayay ama raatibadii ama sunankii qabliyada ahaa inaysan sunno ahayn may laga fahmi maayo idan sidaas weeye altakhyiiru bayna اtarki wاlficli yunaafi اlwujuuba laa yunaafi اlاstixbaab macnahaasaa looga jeeda saasaa laga wadaa sidaa darteed alimaam اlbayhaqi oo aimada shaaficiyada waaweyn ka mida wuxuu baabaystay fii sunan اkubra baabu sunati الsalaati binaclayn baabu sunati الsalaati binaclayn aw fi naclayn asa wuxuu yidhi waaba sunno in lagu tukado waana shaafici a'immadooda wey weliba ragga u qiimo badan wey nin la aqoonaba shaafici waa ku yaryahay naadirba weeye marka sidaas wey alimam ibn rajab alxambali asagu wuxuu yidhaahdaa qablahu ibnu taymiya waxay yidhaahdaan waxaa u badnayd nabigu inuu ku tukado kabaha ku tukado alأklab fii salaati الrasuul calayh الsalaaة wasalaam waxay ahayd inuu kaba ku tukado nabigu sidaas u badnaa inuu cagcadaan ku tukado oo kabaha uu siibo wayba yarayd bay yidhaahdaan adiladu u deliishay ibn rajab waxaa ka mid xadidka anas lam yakhlac الnabiyu salى اllahu alيه wasalam naclayhi fi الsalaaةi ila maratan fakhalaca اlqowm xadiidkii dheeraa nabigu kabaha maba siibin ilaa hal mar mooye waa anas marka uu nabigu u khidmayn jiray oo intaasuu sane la joogay saxaabiga ogeydeenna ah wuxuu ka cabiray ilaa mara maro ka badan buu nabigu kabal-aan ku tukaday laakiin maxaa looga jeedaa saxaabiga intaa nabiga u kuurgalay u khidmanaya la joogay badan wuxuu arki jiray uun nabiga kaba ku tukanaya bal hal mar bes u arka soon kaba ku tukan walacalla khayrkii inay arkeen nabiga ku tukaday kabala-aan laakiin waa maxay waxaad ka fahmaysaa meeshaas badnaansho iyo khalabo badan inay jirto oo nabigu salaada ku tukan jiray kabaha xadiidka abaraani baa soo sara fi awsad bazaar bayhaqi bayhaqi wuxuu yidhi abaraan iyo ilawsad bazaar bayhaqina wuxuuna yidhi laa ba'sa bisnaadihi laa ba'sa biisnaadihi xaafid ibnu rajab ooma cunamin intaa in lagu daayo wuxuu yidhi xadiidku sanadkiisu waa fiican yahaye wax kalena kuma jira cabdullah bin musanaa ku jira asagana waxaynu soo sheegnay inu yahy min rijaal bukhaari waana nin qawi ah aad buu u dafaaca ibnu rajab xadiidka fatxulbaarigiisa mujaladka labaad laba boqol toddobaatan iyo lix gabagabadu marka waxaan oga jeednaa salaada in lagu tukada kaba way bannaan tahay markay gogol jirtona kabaha waa laga ilaalin waa laga dhowrisan muslimiinta loogu dhimin in kaba lagu tukado inaan lagu tukanay keebaha fadli badan ikhtalafa fiihi lfuqahaa fuqadu waa isku maandhaafeen badankoodna waxay leeyihin waxaa fadli badan in kabaha lagu tukado waakada waa adkeeyey calayhim muslimiinta dushooda cafwan calayhim الsalaaةu wasalaam waakada calayhim الsalaaةa fiihima axyaana cafwan waakada waa adkeeyey subanu calayhim cala اlmuslimiin asalaata tukad in lagu tukado fiihima fi naclayn axyaana mararka qaarkoodna waa dhuudhuujin jira wey hadda mar hore maxay ahayd nabigu waa ku tukan jira waa tukan jira isagoo kaba qaba iyo isagoon kaba qabinba marna wuxuu yidhi ninkii doona kabaha ku tukado ama ha iska siibo ruux muslimin ayaan lagu dhibin taasi waa weli waa hadal sahlan oo latifan dhuudhuujin iyo xoojin kuma jirto mararka qaarkood nabigu waa dhuujin jiray fa qaala wuxuuna yidhi khaalifu lyahuuda yahuudda khilaafa garab mara dhaqankooda ka leexda riwaaya cind ibni xibbaan wanasaara bay ku dartay riwaya cind ibni xibbaan wanasaara khaalif ilyahuuda wاnnasaara fainahum ayagu laa yusalluuna kuma tukadaan fii nicaalihim kabahooda kuma tukadaan waxay salaadda ku sheegaan ay maqluubiyaan salaad shaydaan weeye kuma tukadaan kabahooda walaa khifaafihim khufkana kuma tukadaan khufku waa bah lagu halagashadoo sigisyaanta u eg ama iskaalshooyinka iyo sokaska u eg xadiidkan marka isagu xoogow muran baa ka taagan kan kuwa hore ka soo tagna oo kale ma aha xadiidka muran baa ka taagan xadiidka marka adugu eh, tirmidi iyo eh, abu daawuud iyo waxaa wariya de axmed iyo jamaaca wariya waadna garanaysaan eh, alimaam abu daawuud markuu xadiidkan wariyay fii sunanihi sakata calay risaaladiisa ilى ahli makana wuxuu ihi waxaan ka aamuso fahuwa saalixun fahuwa saalixun cindahu calى tafsiirin cinda ahli اxadiiث waxaa saxiix yeelay ibn xibbaan xaakim sanadkiisa waxaa taxsinay xaafid alciraaqi fii sharxi tirmidi waxaa kaloo taxsinay saaxibu nusrat اlalbaab wadaadka yamaniga ahaa iska lahaa nusrat اlalbaab mujaladka labaad sideed boqol iyo soddon وصاaحب أنيس الsاrي في تkريج أحاadيث الواaردة في فتح الbاrي kun sagaal boqol toddobaatan iyo lix kun sagaal boqol toddobaatan iyo lix makhraatina wuu leeyahy min xadiiثi أنس sanadka makhraatigaana ضacfi baa ku jira makhraati labaadoo ibn mascuudna waa leeyahay ضacfi baa isna ku jira abu hurayrana waa leeyahay isna ضacfi baa ku jira waxa lagu haysta keliya ee lagu duray xadiidkan hadda aynu hayno khاalifu اليahuuda والنaصارى faإنahum laa yusaluuna fي نicaalihim walaa khiفaafihim waa tafarud nin ثiqa ah oo yacni ibnu shadaad xadiidku waa min xadiidi shadaad ibnu aws shadaad ibnu aws baa wariya xadiidka wiiluu dhalo yacla la yidhaahdo oo nin iqa ah ayaa la tafaruday oo keligii baa wariya laguma mutaabacaynin bay yidhaahdaan marka ciladanbay ku sheegeen ciladaa marka cilow hadda uu dhagshalagu siiya abu daawuudna ma aha wakadalika ibnu xibbaan xaakim iyo xufaadda aan sheegnay wadaadda mucaasiriin ana waa ku dhagaan mucaasiriintaas dhegjalaqoma nasinin dahabiba markuu u tarjamaystay asaga yacni ibnu shadaad miisaanka uu kaga hadlay ee wuxuu yidhi xadiidkiisan khaalifulyahuuda waannasaara fainahum laa yusalluuna fii nicaalihim walaa khifaafihim wadaaddaha fargeliyeybu bacdu alima aad fargeliyey aimadaa ma helin intaan tabarteed waan baaay waan baaay sheekhalbaanina asalka kuma sheegin anugu tabartayda arki waaye amaa mucaasiriintu ishaaradaada habey ku dhegeen marka waxay doonaan ba iyaguna meesha ku sheegteen sida muuqata xadidku xadii sugan weeye xadiidku waa sugan yahay laba qaab bay marka noqonaysaa xaafidna xajar asagu wuxuu leeyahay haddii loo jeedo haddii loo jeedo in yuhuudda la khilaafo oo qasadka kabaha ugu tugan ay tahay yuhuud khilaaf iyo nasaaro waa sunno buuhi haddii aad iskaga tukanaysana waa bannaan tahay buuhi alimaam daqiiq alciid fii kitaabihi sharx ulcumda waxaad ku soo martay inuu yidhi kabaha in lagu tugado ay bannaan tahay laakiin marnaba sunno ma noqon karto maxayl kabuhu wax lagu xaragoodana ma aha marka cibaada lagu jira buuhi qashin iyo idabdarro kalena lagama waayo iyo dhiiqe iyo wax ku yaalla maxallatuhma iska joogaan sidooduba marka taziin markay u badan tahay ziine iyo qurux bay kaba noqon karaan bur curfigii caadadu kaba waa lagu xaragoodaa salaad haddii lagu dhex xidhana markay u badan tahay qurux bay noqon karaan bur in qurux la raadiyo iyo in nijaasa la iska dhowro keebaa daran buu asagu yidhi nijaasada in la iska ilaaliyo salaaddii cibaadadka laga dhowro waa maslaxa daruuriya ama maslaxa min alxaajiyaat waxay u yaqaaneen usuuliyiintu siduu isagu sheegay ziine iyo qurux in la raadiyana wuxuu yidhi waa maxay waa martabada udambaytay u dambaysay masaalixda marka taqdiimu اlxaajiyaati aw اdaruuriyaati أwlىa min atalabusi eh, bitatimaati wاtakmilaati buu asagu taagan yahay laakiin waxaa lagaa yidhi eh, xanafiya hawshaa diiday iyo maalikiyu way radiyeen mudqlciid waxaa radiyey alimaam alcayni fii harxi bukhaari cumdaha wakayfa laa yakuunu mustaxaban yuuhi waana naqdiyey nabigaa ku tukaday salafkaa u badnaa xadiis baa ku timid xisaabtaa aad sheegtay bu meeshan macna ma laha marka laga hadlaya bannaan baa laata laakiin yimid nas yimid nusuusta marka in la raacaa wanaagsan buuri marka rag badan baa ka hadlay inay hawshu sidaa tahay shaaficiyadu laakiin wadaadkan ba aad iskugu yardhiba intaan arkay xadiikuna ciladaasa lagu sheegay jawaabteeduna waa sida waana masale ijtihaadiya hadduu xadiidka kula saxan yahay sidii sheekh albani iyo jamacadii ka horraysana waa khayr haddii waa ka daciif ka yahayna inta horaa kugu filan nimanba waxay dhahan haddii eh, salaada kutukadka kabaha lagu tukan iyo khufka ay tahay mukhaalafa lilyahuud nabigaan marnaba ka tageen qaacida mutafaqayna deliishaduna waxay yidhaahdeen wاnnabiyu idaa amara shayئan lam yatruk waa saxiix lama hay nabi maxamed ummad intuu shay faray ka tagay ilaa bidaliilin khaas wاnabiyu idaa amara bishayin lam yatruk aw laa yatruk idan waxay yidhahen nabigu hadduu yidhi khaalif اlyahuuda wالnasaara yahuudiya nasaarada khilaafa oo kabaha ku tukada idinku iyo khufkiinnu ayagu kabaha iyo khufka kuma tukadaane nabigu muxuu marna ugu tukan jiray xaafiyan marna uu kaba ugu tukan jiray dheh waxaa la yidhi anas xadiidkiisa meel ka mara hal mar buu weligiiba la-aan tukaday marka markaana cilo iyo xaajoon baa timid wey bidaliil xadiidka abi saciida iman doona markay saxaabadii daba taagnaa kama hasiibeen inuu yidhi kama idinku maxaad u siibteen hadday hawl iska furan ay tahay oo nabigu uusan jeclayn kaba kutukadka ma dhaheen maxaad kama u siibteen marka marka la fiiriyo waxaad moodaa selafku siday u badan yihiin ra'yaduna u qiimo badan yahay wa kaana waxaasuu banu rubamaa nasacahumaa inuu siibaa laga yaabaa marka axyaanan taa marka uu sheekhu sheegay haddii xadiidkii anas ee bayhaqina xoojiyey ibnu rajabna saxiixiye la maro axyaanan taa far baa ku gudnaanaysa wa kaana fi lhaalibi in la yhahda markaa noqonaysa soo maaha oo axyaananta laga daayo wa kaana wuxuu rubama waxaa laga yaabaa nasacahumaa kabaha nabigu inuu siibo min qadamihi labadiisa adan uu ka siibo wahuwa fi الsalaa labada gomadood lugaha ka bixiyama loo jeeda wa huwa fi sala isagoo salaada ku jira uma istamara fii salaatihi salaadiisii buu wadan jiroo ma soo bilaabi jiri kabii buu siibi kadibna halkaybu ka sii wadi watay fuqadu u yaqaaneen albina calaa ma taqadam lilistinaaf inaad salaada ka baxdo dib ka soo bilowda istinaaf baa la yidhahdaa inaad meeshay joogtay ka sii wadana binaa la yidhahdaa كما قال أبو سعيد الkdري رضي الله تعالى عنه صلى بنا رsuuل الله rasuulka ilahi baana تujiyey ذاaتa يوم maalin maalmaha ka mida فلما كاna في bعضi صلاaتihi salaadii bartanka inagu markuu marahay فلama كاna في bعضi salaati salaadiisii barkeed markuu ku dhex jiro oo weli salaadu usan dhammaynin khalca نaclayhi kabihiisii buu siibo nabigu baxshay فوaضacahumaa wuxuu dhigay can yasaarihi dhankiisa bidix cafwan فلama raأى النaasu muslimiintii saxaabadii markay arkeen annaasu dadku markay dadkuna saxaabadii baa loo jeedaa hadi daalika arrinkaa nabigu uu sameeyey markay arkeen khalacuu nicaalahum kabahoodii bay baxsheen iyagoo nabiga ku dayanaya qaala nabigu wuxuu yidhi markii salaadda uu ka baxay kadib maa baalukum maxaa idin helay oo alqaytum u bixiseen ood u siibteen ama u tuurteen nicaalakum kabihiin kabihi aad qabteen maxaad u siibteen oo idin helay idinku idan waa inaad su-aasha laga jawaabo qaalu waxay dhaheen saxaabadu ra'aynaaka alqayta naclayka nabi alla waxaanu ku aragnay adoo kabii bixiyo siibayhad adaana ku daba taagnay waxaan laisku ogaa imaamku wuxuu sameeya ha sameeyaa meesha ku jirta soo sidaa ma way qadaranta nabigu soo ma soo barin imaamku wuxuu sameeyey in la sameeyo hadduu fadhiista la fadhiisto hadduu istaaga la istaaga durug idan nabiga baa sameeyey isagaana loo waxyoodo oo shaarici ah bilaaba loo waxyooba kabaha siib laydhiba marka waxaa weeye wax baa dhici kara waxbaan ka booda lama qadaa salaatahu salaadiisa nabigu markuu dhammaystay qaala wuxuu yidhi maa baalukum maxaa idin helo alqaytum nicaalakum kabihiina aad u bixiseen ama u siibteen qaaluu ra'aynaaka waxaanu ka aragnay alqayta adoo siibay ama tuuray naclayka faalqaynaa annaguna waxaan tuuray itibaacan laka weye nicaalana kabahanagii baanu tuuray oo siibnay faqaala nabigu wuxuu yidhi ina jibriila jibriil calayhi salaam ataanii waa faahbarina wuxuu ii sheegay anna fiiha kabaha inuu ku yaallo qadaran qashin ama wasakh ay ku taallo ama nijaasaba aw maseqaala wuxuu idhi adan dhib u ku yaallo wax la dhibsado oo bani aadamka ay dhibsadaan wa fii riwaaya riwaayo kale waxaa ku yimid xadiidka uu leeyahay khabatan nijaaso nijaaso ay ku taallo ayib khabat haddii la ilaaqo fi ahaaraat iyo fi sala inta badan nijaasay noqotaa luqada iyo curfigana nijaaso khaaskuma aha waxa la dhibsado waxa xaaraanta ah waxa sunta ah kulli waa la yidhaahdaa laakiin hadda aan nijaaso ku fasirno maadaama aan baabu sala wahara joogno fa alqaytuhuma markaasaan siibay oon baxshay faidaa jaaa axadukum midkiin hadduu yimaado ila almasjidi meelaha lagu tukanayo falyandur ha fiiriyo fiina calayhi kabihiisa ha eego si loo ixtiyaadoo loo dadaalo fain ra'aa hadduu arko fiiha fi naclayn qadiran wax qashina ama wasakha ama usgaga ama nijaaso ah aw qaala ama nab wuxuu yihi adan wax dhib ah wa fi riwaayati اlأkhraa riwaayadda kalena waxaa ku jira khabatan fain ra'aa fiiha khabatan aw qadaran aw adan bay iskugu xidhan tahay haddee falyamsaxhumaa kabaha ha tirtiro ha ku rugo dhulka walyusalli fiihimaa hana ku tukado walyusalli fiihimaa ha ku tukado amarkaa waa maxay ma amru istixbaabba mise waa amru wujuub amru istixbaab weeye calaa ra'yi اljumhuur waana amru adabin wa irshaadin calaa ra'yi shaafici oo waa ibaaxu hadanaya asagu amarkan ibaaxo wey waan soo martay tafsiirka waan soo sheegaan filahaya ee fuqaadu ka kala qabaan xadiid abi sacuud waa xadiid khaas ee caama oo la yaqaano saxiixa wax murana ma laha keliya waxa uun ku jira salaadii haddaad ku gasho nijaaso aadan ogeyn haddaan xadiidka khabadka iyo adaha iyo qadarka ku yimid aynu ku fasirin nijaaso waxaa laga faa'iidaysan nijaase aadan ogeyn haddaad ku gasho salaadii oo maradaada saaran ama koofiyad kaa saaran ama sokos ama kab inaad ka siibi karto iska tuuri karto salaadii inaad ka sii wadan halkeedii oodan dib ugu noqonayn ayib haddiise la qadarku waa un wax kaloo la qashin soo nabigu u dhibsaday malaguna u dhibsay ila malaa'igtu waxa bini aadan dhibana dhibaa waxaan adigu ku dhibinna iyagu waaba dhibaaba oodan ka lahay nabiguna waxaa la doonahayaa ilahay inuu ku hor istaago sidoo ugu fiican rabbina uu jecel yahay malaigtuna ay raalli ka tahay marka wax adugu aan dhib kula lahayn laakiin dadka qaarkii ay dhibsanhayeen ilaahay u dhow in nabiga looga digana waa laga yaaba nijaasa meesha aysan ogin ixtimaalka laakin waa ixtimaal baciid ah marka hadda laga hadlo qaab kabaha loo siiba jibriilla u hadlay la fiiriyo ayib iyo nabigu dardaaranka dambe uu saxaabada siiyey ee ku saabsan marka masaajidda kabala la yimaado wixii la samayn lahaa intaa marka la fiiriyo waxaad moodaa waxa meesha ku yaala inuu nijaaso yahay ayb waxaana markaa xadiidku daliil u noqonaya fuqahadii xanafiyadii maalikiyadii xanaabilada odhan jiray kabuhu waxay ku daahir noqonayaan in dhulka lagu ramuuqo ama lagu rogo ama lagu jiido ashyaada adadag ee kabahaya wixii la halmaala hadduu engegan yahayna dhulkaaba lagu jiido oo lagu tirtiri xataa hadduu qoyanya dhib male wadaaddaa qaba dhulkaa lamano lagu rogahaya yuahiruhum maa bacdu xadiidka musalamiya khayrkiibay u daliishadaan ama annaga shaaficiyada waana taqaanaan ijaaso sideedubaa maxaa dhaqa biyo marka ama mar hala dhaqo ama toddoba hala dhaqee ijaaso biya yaqaana saasa anagu taaganna xanafiyadu ijaasada qoyan iyo midda ingegan bay kala qaadaan xanaabile iyo maalikiyada ayaad moodaa masaa'ilka tahaaraadka inay nagu dhaamaan annagu xooguu tashadud adag baa ku jira waa ku ad adagnahay haddaan shaaficiyanahay nijaasaadka nijaasaadka in lagu adadkaadana xoogo waxaa ku jira shabah aan loo qastin baa ku jiro filyahuud in nijaasaadka la fududaystana waxaa ku jira shabah fi nasaara nasaaradu waad ogtiin kristanku nijaasaad iskama ilaaliyaan iskama dhowraan kama sarigtaan way fududaystaan kuwan aan dhex joogno maxay yidhaahdaan maajin min maaji bay ku leeyihin axmaaraduna wahaa wahaanow bay ku leeyihiin biyo waa biyo intuu kaajo oo baalkaasa ugilgil iska dhaqaaqahaya warka adida waa un biyu ku leehay kuwana waa sida nasaaradu nijaasada way ku aafaysan tahay weliba kuwa aan sheega iyagu saxarada waxaa laga yaba inay gacmaha iskaga tiraan musqulahooda meeraha qaarkood maba geli kar derbigay marinayaan waa gudaafad kuwa ayagu dadka kuwa u liita wey oo kuwa dadka u liita marka in nijaasaadka la fuudaysto oon la yska dhowrin oon laga taxadarin sida nasaaradana ma fiicno in lagu adadkaado nafta layskaga bixiyo salaadihii ay ku dhaafiyeen oo dahaaradii ku dhaafiyeen oo masaajidda aad ka shikidoo kibkedan aad fiiriso maantoo dhan wadna xanuun iyo stress kugu dhacana ma fiicno sida yuhuudi dhexdhexaadka xanaabilada maalikiyada yaroon ayb ama alxanafiyatasaahul badan baa ku jira tasaahul badan baa ku jira madhabkooda xagga nijaasaadka washaaficiya tashadud badan baa ku jira waxaa dhexdhexaystay labada madhabee kale wa kaana wuxuu ahaa suubanu idaa nazacahumaa markuu siiba kabaha wadacahumaa can yasaari dhanka bidix buu iska dhigi jiray wa kaana yaquul wuxuu kaloo odhan jiray suubanuhu ahaa mid yidhaahda idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanayo falaa yadac yuusan dhigin calayh kabiisa can yamiini dhanka midig yuusan iska maridin dhanka midig waa dhan la ixtiraamo la barakaysan wey la dhigi maayo walaa can yasaari dhanka bidixni yuusan iska dhigin fatakuuna marka ay noqoto can yamiini hayrihi ay fi yamiini hayrihi haddaad dhanka bidix dhigto markaa ruu kula joogo kula tukanayo ruux midigtiisay noqonaysa ila marka anu saa u taaganahay midigta hadhigin baa layidhi bidixdana hadhigin haddii nin kugu xiga ninkay garab taagan midigtiisa igu soo xigto so sidaa ma aha idan haddaan dhigin midigtiisay noqonaysa ilaa an laa yakuuna inuusan ahayn can yasaari ay fii yasaarihi axadun ruuxba inuusan joogaa mooye markaa bidixdaad dhigaysaa haddii bidixda lagaa joogo midigna lagu diida maxaa la samayn wal yadachumaa ha dhigo bayna rijlayhi lugaha hoostooda gasho lugaha hoostooda gasho halkaa lugaha dhexdooda dhigo ayb waxaa laga yaabaa marka lugaha dhexdooda markaad dhigaysa inay ku dhibto sujuudi iyo atixiyaadkii ay ku dhibto ruuxa kaa dambeeyana uu ku soo sujuudo oy dhibaan hore iskaga yardhay labada low rijlaynka anigu waxaan u malayn in loo jeedo hadda labada jir meesha ku aadan hala dhigo oo aniga ta'wiilkayga hadda sheekha qaba kuma lihi lannu haddii saf kaa dambeeyo ood labada gomado barta godo dhigto marka adigu sujuuddo waad ka tagta kabihii iyo gafuurkii sanka kaga dhacaaya ninka kaa dambeeya aduguna atixiyaadkii bay kaa dhimi oo mas fadhiisan karta sidii la rabay marka waxaa xaalku noqonayaa xoogow la yar sikiyood la riixo ilaa ay ku aadaan labada low ama labada jilib dhexdooda meeshay ku dhacahayaan sidaasuma yar quruxsan waa la qumanaanshahiga wey idinku saa doontaan yeela baabu salaati cala almimbari mimbarka in lagu dul tukado mimbarka kan hadda laga khudbeeyo oo kale manaabirta ayaa loo jeedaa inay bannaan tahay lagu tukan karo hadday salaad kuu bal intaad fuusho ood korto aad dadka qaarkood tusi karta qaabka loo tukado wa sallaa sala allahu calayh rasuulka ilaahi baa tukaday maratan mar goor buu wuxuu ku tukay cala almimbari mimbarka dushiisa laga khudbeeyo wa fii riwaayatin riwaaye xadiidku uu leeyahay warin waxaa ku timid xadiidka ilan rag badan baa wariyey annahu mimbarku duu alaai darajaatin saddex darajo inuu lahaa saddex jaranjaro inuu lahaa saddex xaka buu ahaa manaabirta saddex iyo shan iyo lix iyo waa qolya dheerayoo toban gaadhsiiyood aragteen mimbarku miduu imaamku saa ugu soo istaago markuu soo fuulahayo iyo mid u korayso uu ku fadhiyo iyo mid dhexdhexa wey soo sidaa maaha midda u koraysa lagu fadhiistaa ta u waa lagu istaagaa ta dhaxana lugaha la saarto markaad nasanaysaa la saarta wadaadana tadaxay ku istaagaan oy ku khudbeeyaan ta u koraysa way ku fadhiista kolba sidii kuu fudaata wey ee waxa uu nabigu ku fadhiisan jira ta u koraysa wey ta u koraysa lagu istaagi maayo intaad ku istaagto ka khudbayn maysid oo ku soo fadhiisan ayib wa annahu duu alaai darajaatin faqaama calayhi nabiga ku dul istaagay fakabara salaaddii buu xidhay wa kabara annaasu waraa'ahu dadkii ka dambeeyana salaaddii bay la xidheen wlxaal huwa cala lmimbari nabigu mimbarka dushiisa uu taagan yahay uma rakaca nabigu waa rukucay wa huwa calayh asagoo mimbarka dul taagan buu ku dul rukucay uma rafaca waa soo toosay fanazla alqahqara gadaal buu u baxay dibbuu u gurtay oo uu ka soo degay mimbarkii weeye dhulkiibuu yimid ila asaga meel lagu sujuuda ma lehe fanazla nabigu wuxuu u degay alqahqara dib buu u baxay weeye oo mimbarku ka soo degay waa gadaal usoo gurtay xataa sajada ilaa uu ku sujuuday fii asli lmimbari mimbarka jiridiisa meeshuu dhulka ka hayay buu yimid halkaas ku sujuuday salkiisii uma caada haddana mimbarkii buu nabigu dib u fuulay fa sanaca wuxuu sameeyey fiiha fi salaa ama fiiha fi rakca aaniya kamaa sanaca fi rakcati اluulaa ragcaddii koobaad inooma sheegno lafdi ahaan laakiin macna ahaan bay inoo sheegan tahay ragcaddii koobaad wuxuu sameeyey buu tanna sameeyey xataa faraqa ilaa uu ka faaruqoo dhammeeyey min aakhiri salaatihi salaadiisi wuxuu u dambeeyey uu ka baxay uma aqbala cala annaas dadkii buu soo qaabalo ku soo jeestay saxaabadii faqaala wuxuu yidhi yaa ayuhannaas dadow innii sanactu haada kanaan sameeyey oo in mimbar aan ku dul tukada marna aan soo dega ah marna aan dib u kora ah maxaan u yeelay litatamuu bi inaad igu dayataan walitacallamuu inaad barataan salaatii salaadayda aniga wuu ii shidan yahay walitaalamub walitaclamuuna waa la akhriyaa inaad ogaataan tacalumkaana ku fiican inaad igu dayataan oo qaabkan u tuka ilan salluu kamaa ra'aytumuni usalli baan idhihi saan u tukado iyo qaabkan udhiga salaadan rabbi ogu dhowaado inaad fahantaan baan rabay oo ishiinnu macallin idin noqoto xadiikaasu waa xadii saxiixan muranba ma laha waad garanaysa laakiin tacliiq yar oo sheekhu hoosta ku dhigay ad aragtaan yaa xoogow mulaaxadaa ku jirta sheekhu hoosta wuxuu ku leeyahay sida sunnada a mimbarka lagu khudbayn ee masaajidda la dhigahayo waa inuu yahay mimbar leh saddex jaranjaro uusan ka badanin in afar jaranjaro laga dhigo oo saddexda laga badiyo ama shan iyo lix laga dhigo wuxuu idhi sheekhu waa bidca umawiya reer bani umaya bilaabo waa bidco dhibaato kaloo keento oo safka inay mimirka hadduu safka kala goynhayo oo qayb dhan uu qaadanaya mimirka hadduu yahay oo meeshan la dhigo safkan o dhan waa laga tegey saf dambe halkaasaa lagu tukan safkan o dhan waa khasaarahaya masaajidii buu ciriiri ka dhigaa sufuurtii buu kala gooyaa dhibaatayo badan uu leeyahay buu sharxay ayib qayb hawsha ah waa bidca in saddex laga badiyo far baa ku yargodon xoogow waana hawl yar adag weeye si kastaba noqotay khulaasadu waxaa weeye nabi maxamed sal ly slm saad ogtihiin waagi hore mimbar muusan lahaynee markuu khudbaynayo derbiga masjidka ayuu qabsan jiray saasuu ku khudbayn jiray waa dhexe tiir baa loo gudbay nabigu markuu daalay uu ku dangislaamo uu qabsado markii u dambaysay nin ruumi ah wuxuu yidhi nabi maxamedow shay lafahaada iyo culayskaada xambaaro ummadduna ay ku aragto dadkuna ay ku maqlaan ma kuu sameeyaa bal samee mimbar buu soo diyaariyey markaasuu keenay saddex darajo leh mimbarkaasuu nabigu marka waagi dambe soo ku khudbaynhaya ummaddana ku hogaaminay ku geeriyooda khulafaa raashidiin abubakar cumar cumaan cali mimbarkaasa iyaguna saasay ku saddexda darajo khilaafadii mucaawiya bn abi sufyaan ama dowladdii mucaawiye ayaa mimbarkii la bedelay marwaan baana bedelay oo amiirkii madiine markaa joogay ah isagaa mimbarkii nabi maxamed intuu qaaday wuxuu kaga daray xagga hoose lix darajo kaga daray wuu ka cabsaday darajooyinka nabi maxamed u ogaa inuu ka dulmaro lix buu hoos ka raaciyey mise shan riwaayad hadda ma xusuustee adugu hawl tii hore ka badan buu hoosta ka raaciyey mimbarku waa dheeraaday cirkaasuu tagay markay muslimiintii joogay qoonsadeen mimbarka inuu bedelo qaado wuxuu yidhi amiirkii muminiin oo mucaawiya soo faray mimbarka inaan kordhiyo riwaayadaa odhanaysa mucaawiya amarka bixiyey sheekh albani isagu waa daciifiyaa kitaabkiisa uu kaga hadlay alwajba anaafica fii salaat اljumca iyo howlaheeda laakiin muarikiintu way sugahayaan muarikiintu ay qadiya musallama ahaanoo la yaqaanin usoo guurshaan si kastaba noqotay ama mucaawiya amarka ha lahaado ama marwaan ha ku dhaqaaqee ha ku nintooxsadee marwaan baa mimbarkii bedelay mimbarkii mucaawiye ama marwaan sameeyey ayaa la isticmaalayo madiine iyo masir nabi maxamed yaallay weligii ilaa hijrada asagaasaa sidaan bay ku socotay haddii la tarmiimo la hagaajiyo liii intii uu nabigu ku ogaa iyo inta uu ku dara marwaan baa lagu keenahay dib loo dayactirahayo ix boqol iyo saddexdii ama afartii yuu masjid nabigu gubtay xariiqii gubashadiibuu mimarka ku gubta ku tagay manaamir dambe hadda yaalla boqorro kuwa ay sameeyeen kuwa nin walba ku ijtihaaday hawlaha weeye mimarka halkaasaa ah, kii reer banu umaye iyo kii nabi maxamedba halkaasay ku gabagaboobeen marka waxaa un haray keliya oo soo dhiman keliya bidcanimada sheekha laba dhinac baanu ka fiirnay wadaada naqdooyi warkan uu sheegay oo uu yidhi albani mimbarka in saddex darajo laga badiyo ma bannaano waana bidca wax oga horre waa bidca in la yidhaahdana wax oga horreeya albani ma jiro taasi waa khata waa looga horreeyey alimaam ibn rajab alambali wuxuu yidhi ibnu baa iyo jamaaca min asxaabina iyo kayrkood waxay yidhaahdeen waa bidco lama mana banaano inuu bidco yahay saddexna aan lagu kordhin karin waxaa albaani ugu horreeyey jamaca min alculamaa minhum ibnu baa cubaydilah ibnu baa iyo jamaaca min alxanaabila taasi waa masalo oo sheikhu hawshaasi waa lagu horreeyey waana ijtihaad waxaa soo hadhay keliya bidcanidu masaxba saxina ma aha saxina ma aha maxaa yeelay wasaa'ilku wasaailka maxdiga ah bidca iyo sunno midna ma gasho wasiilada hayga shay lagu gaarahayo ee ujeeddada asaga uusan ahayn ee in shayga lagu gaaro keliya loo sameeyey bidc iyo sunno midna ma gasho haddii laakiin wasiiladu maqsuuda lidaataha ay tahay bidc iyo sunna gasha mimbarkan nin ruumi a ah soo sameeyey nabigu saddex daraja ha laga soo dhiga ma dhihin geed dhuuraha laga soo qora ma dhihin alwaaxa laga dhiga ma dhihin masaabiir lagu garaaca ma dhihin idan nin baa ku ijtihaaday saanic oo fundi oo faryaama asagaa kee nabiguna dantuu laha ummaddu inay aragto khudbadan uu ku guto waa ku gutay mimbarka unbaa la rabaa saddexdii daraja haddaad tidhaahdaa waxaa idin leenahay mimbarkii nebi maxamed wixii laga sima inaad ka samaysaan geed dhuura waa inaad heshaan alwaaxa mufutiya baxar saafkan meesha ha la dhaafiyo hawlo kale laiskugu xidhxidhi jiray masaabirtan iyo dubbahan joojiya waxaan leenahay masjidka nebi maxamed wuu yaraaye masaajidina mimbarkaa saddexda darajaa la dhigay masjid la egna keena ila kuwii noo weyn masjidka nebi maxmed wuxuu ahaa wuxuu ahaa konton dhudhun oo dherer iyo konton ballac u ahaa mise boqol ballac iyo boqol dheer dhudhun dhudhun ma mitraad waa dhudhummo labada dhudhun waa imisa laba inu dhunbaa mitra la yidhaahdaa ma aqaano qolya wax matriyaal la weydiiyo almihim masjidkii intuu la ekaa iyo mustamiciinta intay la ekaayeen iyo geedkii noocidiisii khashabkii iyo wax walba wuxuu noqon hayaa tacabudi iyo tawqiif warbaashu sidaa inaysahayn baad u moodaa ayib wasiilo weeye haddii un mafaasidan kale ay culammadu ka hadleen laga badbaado oo mimbarka safna uusan kala goynayn masjidkana ummadda uusan ku cidhiidhiyaynin oo mimbar afar darajoah ama shan darajo kulba baahidu sida intay timaadaah intay keenta ah waxa dhibila inuusan lahayn baan u malaynaya laakiin sheekh albani iyo ardadiisu iyo dad badan way isku dhibaan annaga shaaficiyada ah waxaan leenahay dhib ma laha hadduusan ahayn mimbar weyn oo masaajidka cidhiir yahay safkina kala goynay saas shaaficidu yidhahdaan waa bidciya waa sunno mid nooma baxaan wakadalika almaalikiya iyaguna sidoo kale wakadalika alxanafiya ama alxanaabila iyagu waxay leeyihiin daaifo culmmoo tidhi waa bidco sida sheekh albaani uu yidhi waa bidco maslada marka ninkii faahfaahintood u badan fatxulbaari ibnu rajab alxambali ha muraajaceeyo mujalka sideedaad laba boqol afartan iyo labo xaafid ibnu xajarna waa ka hadlaa in min baabi almasaalix laga dhigo oo kolba baahidu waxay keenta la fiiriyo leanna markaad meel sara saaran tahay codkaanu si fiican buu u gudbahayaa marka tuulooyinka la joogo on mikrofon la haysa nin baan ka hadlaaya dadkuna ataa haday bataan si iican bay ku arkaya laakiin markuu gaaban yahay sababka horaa laga ina ku arkaan ruux dambana aadba kugu arki maayo ama codkaada aadu maqli maayo laba maqsuud baana mimbarka laga lahaa in khadiibka la arko ruux markaad indhahaada ku fiirinayso ayaa hadalkiisu si fiican kuugu duxaa anaa u maqashaa u fahantaa inta badanna indhaha wa laga dhegaysta dhagah wa lagama dhegaysto ma indhaha wa laga dhegaysta mise dhagaha tee awood badan labaduba nin walba garan casho garata wey tee awood badan baan ka hadlaaya niman baa labaduba iskale labaduba maxay tahy indhaha awoodda iskale ruuxa haddaadan fiirinaynin hadalkiisu aad kuu gelma asagoo daroyama waan maqlhaye waa beela joogta maxaa kugu dhacay waan ku maqlay laakiin maanan ku baraarugin markaad lakin indhaha ruuxa ku fayiciso dhagahana sii daysato wixiis waa ku gelahaya indhaha marka iyagaa ka khatarsan dhagaha saa darteed shayga aadaan arkaynin wuxuu kaaga baahan dhegaysi xoog badan dhigta inaad saa u tiraahdo ila ma agta shaygii wax badan baa ku dhaafi waad ku celin waad ku celin laakiin ruuxaad arkayso hal mar baa kugu filan inuu hadlo marka way istaageeraan indhahana wax hogaamiya masaalixii laga rabay marka mimbarku wuxuu ahaa in imaamkii la arko codkiisa la bogto la fahmo afcaasha uu samayn ee salaada iyo cibaadana la dhowroo la arko hadda mimbarkii xaggii ahayd maqalki iyo dhegaysiga waxaa laga kaaftoomi karaa makrafoon waxaa la haystaa meel walba ku dhacaaya laakiin weli waxaan looga maarmaynin aragtida oo ruuxa in la arkaa makrafoonkii laftirkiisa mar walbaba iska tegi karaaba waa korontan baasoy daala gacanta ku haystaana waba iska tegiba marka layskuma hadlayn kara laftirkeed oo waxay u baaraysaa fara badan inaad codkaada la kala baxdoon laisku hadlayn si kastaba noqoto waxaa weeye asalkii sunnadana ha la ilaaliyo oo ah in mimbar la samaysto o in laga tegin waa dhaqan nabigu ogaa iqraariye oo sameeye ha lagu daydo darajooyinkii mimbarkana ha nagu ciiiyieno saddex nagaga dhigine kula baahid waxay konton nooga dhiga ra'yiga waa ila quruxsan lakin sheekh albani laguma eedayn karo lama dhihi karo waa qowlun lam yaqulu axadun min alculamaa'i qabla lama dhihi karo waa looga horreeyey intaan baan oga jeedaa xadiidkan annaga shaaficiyada markaanu fiqyaadka marayna waa aragno cuways buu nagu yahay nagu waxaan dhahnaa salaada ficil kaiira haddii lagu sameeyo mutacamad oo loo qasto wuu buriyaa hadduu ficilkaa weliba dhaco fii ruknin waaxidin ama fii rakcatin waaxida nabigu hadda waa arta mimbar buu fuuli ka soo degi salaadan buu ku tukada mimbar uul soo deg uul soo deg marka xarakaad saddex gaadhay iyo ka badan oo mutawaaliyaada fii ruknin waaxidin tubdilu salaa cinda shaaficiya shaaficiya haddaad madhabkeeda ku adkayso salaadaada waa inaad aad u ilaaliso aad waad u ilaaliso waxay dheen ataa farta haddii la dhaqaajinayo kligeed waa ina dhaqaaday dheh inta waa inaysan la dhaqaaqin saa kaa noqoto salaadaadi waa ka kacbay dheh farta keligeed waa inay dhaqaaqdo haddaad dhaqaajinayso siday ibn xajar iyo eh, rimli ku sheegeen fii futuxa wanihaaya keligeed waa inay dhaqaaqdo haddee ma farta nab oo muruq baa ku geliba muruq baa ku geli marka xoogo waxaa ku jira adayg baa ku yar jira shuruudda qaarkood waa inaga soo maray kutubta ku soo maray nabi maxamed oo tukanaya laba gabdhood oo foodley reer bani cabdimualibaa dagaalamay markaasuu nabigu kale fujiyo kala qabto foodley dagaalamaysa foodley isrifaysa muxuu nabigu kala qabanhaya oo kala jiita xag u turta xagga u tur kala jiid salaad buuna ku jiraa ummad buuna tujinaya makuuna markaa jooga asagoo soo xajiyey xajkiisa inayd baan jeclaa u dambeeyey inay cumrada ayd garan maayo gabadhii awuhu waa umaama mint abilcaas markii nabigu tunka ku hayay marna markuu rukuucayay sujuudhayana dhigan hayay markuu kacayaan hor u sii qaadanay yani afcaal badan oo nabigu uu samaynayo ad arkaysaa oo hawlihii shaaficiyada ka hor imanaysa saxaabiga abubarsat alaslami isagoo tukan hayaa faraskiisii yuu gacanta ku haysta faraskii baa dhaqaaqay wuu jiiday faraskii baa ka xoog batay oo la dhaqaaqay haddana meel buu istaagay salaadii cabaar wada faraskii baa jiitay wuu jiiday ilaa uu salaadii dhammaynaya faraskuna waa jiiday isaguna waa jiidahay mid khaarija a yidhi bi'sa shaykhu anta sheekh khariban baa tahay buuti araskan iyo salaada ma araska ma ilaahay baa fiican mise araskaa fiican araskan baa iska sii daysi meeshu doona ka baxood ilaahay xurmaysa jaahil baa tabi dhagaawan or iskaga tag meesha ilaahayna waan caabudi waxayana waan ilaashan buud marka waxaa weeye waxaa weeye afcaal badan baa ku timid salaada nabiga ku dhex timid laakiin in la ciyaaro meesha kuma jirto xadiid ibn mascuud waa garanaysaan fi saxiix muslim uskunuu fi salaa uskunuu fi salaa salaada dhexeeda ha la xasilo gadaaman dhabadka wahaabiyadu ay ku aafaysantaa iska dayso wahaabiyadu salaadooda waan qoonsadaa midda ayada wuu ku jiraa garhku saa leeyahay mar saasuu ku dhihi mar saasuu leeyahay intuusan gelin muxuu saa u soo dhihi waaye oo dhabannaha u soo salaaxi waaye midbaa maanta mucaamadu hagaajin mucaamadu mar saa u jiidi mar ayada feeradeediibuu taaban oo saa leeyahay waxaa weeye waxaad moodiba salaadda markay galaan wahaabiyo badankeed intaan arkaan ka hadlahaya anaana ka tirsan hadda nimanka la soca ku khaldami in la yidhiba ku gadaama dhab saad dhexeeda axaadiista dhowrka waxaan u tilmaanay dhaqdhaqaaqa nabigu uu sameeyey inaan laisku xadgudbin xadiidka uskuna waxaan u keenay inaan baasha laga dhigin bahal aafaysan oo iska socota garku feedi timuhu taaban madaxu salaaxi cumaduu toostoosin kuliyaadkii shaarku maantood taaban waxaaso intaan soo gelin soo diyaari mar haddaad salaada gasho dhaqdhaqaaqa badan ha la iska ilaaliyo ha la khushuuco wix markaa aysan baahi keenin asutratu wujuubuha waxbaan ka booda wlmixraabu bidcatu ukhraa buu sheekhu leeyahay mar kalaa ka hadli doona hadda mimbarka ay hoseeya insha allahu tacaala asutratu wa wujuubuha sutrada iyo waajibnimadkeeda sutradu waa gabaad inaad gabaad dhigato waaad kaateeda dadka ku hormarhaya dhagax kuusan iyo ul xoog badan iyo eh, alwaax iyo barkin kolaa qutusanta iyo weel un wax kaa celiya gabaad waa sutra wa wujuuba inay waajib tahay adilada ku timi ilaa nabiguna waxaa weeye waxaan hadda ka soo maray istiqbaalu qibla qiyaamkii qiyaamkii baa waxaa dhex galay salaatulmarid baa dhex gashay ninkii doon ku tukanayabaa soo dhex gashay salaadaha sunnada lagu tukanhayabaa soo dhexgalay hadda waxaan maraynaa marka qibladi qaabishay waana taagan tahay waxaa rabaa inaad dhigato gabaad inaad samaysato siduu nabigu yeeli jiray ah. qodobkaas hadda taaganta wa kaana wuxuu sal اllah yaqifu kii istaaga kii joogsada qariiban mid ku dhow min asutra qariiban meel ku dhow min asutra gabaadkiisa gabaadka u dhigtay buu u dhawaan jiray inaad baasha halkaaga qutimiso oo ummadda aad rafaayso tirada layga soo mari karo ood beer dhan iyo jibeel dhanba xidhato looma baahno meel u dhow baad dhiganaysaa marka adugu aad sujuud ku gaari karto sujuuddaada un wax ka fog laguma xaq uma lihin fa kaana baynahu nabiga inta ka dhexaysa waxaa ahaan jiray wa bayna aljidaari derbiga uu u tukanayo markaa derbi hadduu ka horeeyo alaatu adrucin saddex dhudhun lafdigan sheekhu u sheegay waa tasaruf waa lafdi asagoo ku tasarufay ee lafdigii ku yimid ma aha labada kitaab u tiiriyey bukhaari iyo axmed buu waana min xadiii naafic can cabdillahi bni cumar lafdigu waxaa ku yimid lafdigu shee ku tasarufay weeyo sidan ma sidan ma aha ayb bayna musala rasuulilah kaana bayna musala rasuuli illahi sal lay wa bayna aljidaari mamaru shaa xadii kala ku timid xadiidka ibni ee dheeraa ee nabigu markuu kacbada galay ee loo furay uu ku dhex tukaday waa xadiidka hore oo ku tasarufay ee sheekhu uu yidhi wakaana yaqifu qariiban min asutrati fakaana baynahu wa bayna aljidaari alaa adrucin cabdullahi bn cumar marka nabigu asagu muusan raacin dadkii la socday buu weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi nabigu intee u jisay derbiga saddex dhudhun waxu dhow baa ka xigaya la tirba aggaa ka has tirba aggaa ka has derbigaasu qaabilay xadiidkiibuu sheekhu soo khulaaseeyey oo intii macnahayda ka khusaysa sutrada ayuu soo qaatay tacbiirkiisa yuu ku keenay lafdigan markaa u qaadan inuu yahay lafdigii saxaabiga maahe waa macaanihii saxaabiga uu sheegay oo sheekhu uu tacbiiriyey hal mar bayna dhacday qadiyadda ayada ah hal mar bayna ahayd marka kaanada uu sheekhu cabiray xoogow marka ma quruxsano kaana inta badan waxay ku dhacdaa fi lua waa taqaanaan ficilka soo noqnoqda ama si badan loo sameeyo ficilka la daa'imo ama in badan dhacee soo noqnoqday baa kaana laga cabiraa calaa sabiili nudra yo ku dhacdaa shayga mar hal mara waaxida dhaca marka sheekhu inuu kaano u jeedo sidii naadirkeed waa dhici karta laakiin kaanadii aan aqaana hadday tahay waxaa weeye falkaasi wuxuu dhacay hal mar marka labada mulaaxada ku jirta isagoo kaana ka cabiray falkuna hal mar dhacay iyo isagoo lafdiga xadiidka sheekhu keenin soo ikhtisaar taaba dhib wa bayna mawdici sujuudihi meeshuu ku sujuudahay inta udhaxaysiya waljidaari derbigana mamaru shaatin neef adhe inuu maray ahay sujuuddiisa iyo derbiga ka horeeya inta udhaxaysana wax yaroo neef adhe u mari karo neef adhiga wuxuu marayaa meel ad u aada mari karin so sidaa ma aha meel yaroo ciliyah u mari oo diisee u maray markuu hadda socon yar ballaaheen laakiin markuu dabcinu meel maro meel adihii show gacanba lama gelin karo ka baxahaya marka meel wax yarbaa udhexeeya wey tan laftirkeedu waxaa ku jira tasaruf baa ku jira oo xadiidku lafdigiisu waxaa weeye kaana bayna musala rasuulilah mawdaca sujuudihi kuma imanin axaadiita mawdaca sujuudihi axaadiista kuma imanin waxaa ku yimid musala rasuulilah iyo maqaamu nabiy labadaa lafdidaa yimaada lafdiga asagu caanka ah xadiidka sheekh wuxuu u tiiriyey eh, bukhaari iyo muslim min xadiidi sahal ibn sacd saacidi weeye waxaana weeye kaana bayna musallaa rasuulillaah rasuulku makaana tukadkiisa iyo wa bayna jidaari mamaru shaah kuma imanin xadiidka mawdaca sujuudihi mawdaca sujuudihi lafdiga abu daauudna asna wuxuu ahaa keliya kaana bayna maqaami الnabiyi wa bayna alqiblati mamaru canzin ri intay marto laakiin sheekhu lafdiga musal waa daqiiq faqigiisu wadaadku qoyaxanto waxay dhahaan faqiih ma eh, waa muxadi laakiin taqiiqaadkiisa markaad fiiriso waa faqiih wey lakin fiqigana lagu kala badan yahay sheekhu wuu keenay labada lafdiba kitaabka asalka wuxuuna yidhi waxaan oga leexday musalla rasuulilaah meeshuu nebigu taagnaa iyo derbiga waxaa u dhaxaysa haddii la yidhaahdo ri inay marto xageebuu ku sujuuday baan ku leehay buuri macnaha u fiirsada haddaad tidhaahdaa nabigu meeshuu taagnaa ee adimada ku hayay iyo derbigii ka horreeyey waxaa u dhaxaysay ri inay marto markuu soo rukuuco nabigu sujuuday xaggee ku sujuudahay ri inay marto sujuud ma deeqdo nin iskala baxshan ma deeqdo walaa kura iskala baxshay bayn deeqin iyo foodley midnaba nabi maxamed oo iskala bixin jiray oo salaadda si fiican u sujuudi jiray oo gacmaha kala dhigi jiray say u deeqday buu sheekhu ku yidhi wuxuu ku yihi wadaadow fahanyan hoos bixine kaana musalla rasuulilaah iyo maqaamka waxaa looga jeedaa mawdic sujuud meeshuu nabigu ku sujuudayo iyo derbiga ayaa ri inay marti udhexaysay baa loo jeedaa haddii laakiin ay dhahdo meeshuu taagnaa iyo derbiga waxaa u dhexaysay ri inay mari karto waxaan ku le wadaadow hee nabigu ku sujuudo ku tukanay wadaadkii caamiga ee rukuucay janaaso mid hor yaala muxuu idhi xaggee ku sujuudi doonaa mid xiro fiqiho dhib badan ag fadhiya u sheegi maayo caamay baa loo keenay janaaso kaasuu ihi istaaga wuu galay janaasada hor taallahad allahu akbar faataxay u dhammeeyey wuu rukucay wuxuu ihi maadhow xaggee ku sujuudi doonaa ille <laughs> miidkaa meesha yaalle miidkii baa meesha yaalla xaggee sujuudo ibaraysa maayo dha wadaadu laba sujuud rukuuce rukuucda ka noqo u sheegi maayo marka waxaa weeye wuxuu sheekhu yidhi saar waxaa sheekh igu kallifay buu leeyay macnaha mushkil ah musallaa rasuulillaah iyo maqaamu nabiy haddaad addimaha ka dhigto wadaada waxaan ku leeyahay nabigu xaggee ku sujuudi doonaa macnaha waad fahantiin baan u malay sax wey sheekhu macnuhu sheeg waa quruxsan yahay laakiin waxaan leenahay wuu jamcin kara sheekhu labada maslaxaba intuu lafdiga xadiidka keeno yuu ishkaalka hoosta noogu sheegi lahaa laba masluxuu marka jamcila ah, asagoo macnaha naga saxoona tilmaama ishkaalkana bayaamiya iyo asagoo lafdigii saxaabada iyo xadiidka ilaaliya soo ma ku ficnaatee ayib laakiin sheekhu ma yeelin wuxuu ihi waan kuu ikhtisaariya qaado waa ijtihaad dhib ma laha wa kaana bayna mawdici sujuudihi waljidaar mamaru shaatin meeshuu ku sujuudahay iyo derbiga ka horeeya waxaa u dhexeeyay ri inay marto ama neef adhow inuu maro sidaasuu sidaas wey almuhim daahirka xadiidka waxaa ku taga maray xaafin xajar wabnu rajab sharxa bukhaariga oo musalla rasuulila iyo maqaamu rasul ka dhigeen meeshuu nabigu taagnaa alimaamu nawowi baa maray sida uu albaani maray oo uu leeyahay musalluhu waxaa weeye mowdic الsujuud ayb si aan ishkaalkaa iyo dhibkaa u imanin haddii loo daayo nawowi shekh albani sidii loo daayo waxaan leeyahay lafdigan shekh oo sidiisa u keen macnaha fiican eed sheegtayna hoosta ku tilmaan lafdigan waba yaan laga badelin jamcan bayn maslaxatayn dhibba mal adu inhaas meeshu waa ku jirta wa kaana yaquul wuxuu nabigu ohan jir sal lay slam laa tusalli ha u tukanin ilaa ilaa sutratin gabaad mooyeen wax kale xaggi ha u tukanin adoon gabaad haysanin oon sutro dhiganin ha tukanin taa marka waxaa laga fahmay in sutrada ay waajibta walaa tadac ha ka tegin buu saxaabi ku yidhi axadan axad ymuru bayna yadayk axad inuu hortaada maran ha ogolaanin waa markaad sudada dhigato sudradi adiga inta idin dhexaysan yaan la marin wey aa kuu xidhan weeye fain abaa hadduu diido ruuxii socdo lugaynaya inuu meeshii adiga gabaadka idiin dhexeeye meel kale inuu mar hadduu diido faltuqaatilhu la dagaalamo bimacnaa feer ku qaado ku kici mn tabarba looma haye iska qabo haddii kale qolya waxaa jira aduguna kaaga soo qaada markaad kaga qaado faina macahu ruuxa waxaa la socda alqariin qariinkiisi baa la socda rafiiqiisi baa la socda lamaanihiisi ruux walbo shaydaan iyo jin baa la socda waad ogtihiin ruux kastoo bini aadam ah sagiir iyo kabiir jin baa la socda iyo shaydaan baa ku ladhan marka markaa dambe markaad meesha ku soo ordayso shaydaanka laftada kaa soo rixiyo kusoo hambuurinaya wey faina macahu alqariin lamaanihi baa riixahay oo ku xambaaray meeshu inuu ku soo ordee muu iska sabr intaa ka baxayso ama meelaha kala maro muxuu meesha isku soo tumaatinaya wuxuu iskugu soo qaaday ninkaasaa riixayo wayaquulu wuxuu kaloo nabigu odhan jire idaa sallaa axadukum sutratin midkiin hadduu gabaad xaggii u tukanayo falyadnu minhaa sutrada u dhowaado maxaa loogu dhowaan laa yaqtac lianlaa yaqtac calayhi shayطaanu salaatah laa yaqطac yuusan goynin الشhayطaanu calayhi calى اlmusalli salaatah saan shaydaanku salaadda kaaga goynin u dhowo sutrada meeluu maraba ha waayo wey markaa sutrada u dhowaato ruuxu meeluu maraba ma laha xaggaasu u wareegaya gacantana waad la gaadho waad kaga qaban xadiika xadid isagu sugan oo saxiixa wey muranna ma laha idan sutrada waa loo dhowaan sutraad dhigan ruuxu ka hormarana waad ka celin laba kale masalo weeyo adugu sura inaad dhigata waa waajib markaad munfarid tahay markaad keligaa tukanayso inaad gabaad samaysato waa waajib haddaad imaam tahayna inaad gabaad dhigato waa waajib haddaad imaam tahay sutrada adiga kuu dhigan yaa ummadda kaa dambaysana oo ah ummadda kaa dambaysana taasaa oo ah ayagu marka inay celiyaan dadka marhay sababka buuxinaya feedhaha ku dhuftaan ma fiicno ayib sutradaa hore unbaa la diiday in la hormaro idan ma imaamkii iyo ruuxii keligii ahaba waxaa laga rabaa sutro markaad dhigato adiga gabaadkaada inta idin dhexaysa axad mari karaa ma jiro mana bannaano aduguna waa isdibaax aq bay u leedahay laakiin markaadan dhiganin oo adoo weji fayidan aad tukanayso sutro aysan kuu oolin muslimiintu inay kaa leexdaan baa waajib aysan ku hormarin ilaa sujuuddaada oy meelaha kala maraan kaa fogaadaan waana xaaraan inay ku hormaraan ma bannaano bal xaafid bn xajar wuxuu leeyahay ma kala fiyo taqriirka nawowi bal huwa min alkabaa'ir yucaddu min alkabaa'ir marka xaggaa in la maro wey haddiise laakiin adoon gabaad kuu oolin sanka uu nin kaa maro xaq uma inaad faraha ku dhufato ama isjeclayso xaq uma leanno maadan samaysanin xariimkii man axyaa ardan mayitatan fahiya lahu ma maqashe markaad gabaadka aga dhigato intan adaa iskale waad xoraysatay way kuu xidhanta ruux kaa mari kara ma jiro laakiin haddaysan kuu oolin way wada furanta ruux wuu derderi karaa xaqna ooma lihid inaad asaga feraa ku dhufato laakiin sharciga asaga wuxuu faray inuusan ku hormarin isagu xaaraan bay ka tahay haddiise uu soo derdero xaaraantii inaad feeraha ku dhufato iska celisa aq ooma lihid waa yna suhanan u malayn labadaa budaa kala tuman marka laskuma khaldi karo haddaa intaad maqashay uun ninkii ku hormaraa waa shaydaane feeraa ku dhufo adoon gabaabba dhiganin dadka aad muxuu aha la dagaalanto waad khaldantaa ayib wa kaana wuxuu asuubanuhu axyaana mararka qaarkood yataxara yataxara yataxara axyaana waa isdiidahayaan waa malxad inaad ku baraarugtaan mayno wey axyaanan iyo yataxara isma keenahay min xayu اlmacnaa marar buu samayn jiray wuu ku dadaali jiray ma iskeenaysaa yataxara waa yajtahi waxaad ku dadaali jirtay marmar buu hebel samayn jiray war hebel hawshaa ma ku dadaali jiray oo ma daba marmar buu samayn jiraa lagu leehay faqa u dhexeeya axyaanan iyo yataxara marka yataxara waa lafdigii marwiga ahaa laakiin axyaanan waa tafsiir iyo lafdi sheekh marka saa darteed ma quruxsano wa kaana wuxuu ahaa subanuu axyaanan mararka qaarkood yataxara kii ku dadaala asalaata inuu ku tukado cinda alustuwaanati tiirka agtiisa ustuwaanada waa tiir masaajidka nabi maxamed ku dhex yaallay allatii ustuwaanadaasoo fii masjidihi masjid ku dhex taallay tiirka hadda wuxuu ku aadan yahay bartamaha rawdaba ku yaallaa meesha rawdada la yidhahda masaajid ku taalle dadka loo xidhay soma arage qaybta horea so ma taqaanaan raggii nicma meelaha tagay tiir bartankiisa sutra ka dhigan jir ku aadi jire kuna ag tukan jira agtiisa saxaabadu waagi dambe aad bay uag tukan jireen waagi damtay arkeen nabigu meeshan uu bartilmaameed ka dhigtay yay aad ugu tukan jireen waba xidhnaan jireen raggun waaweyn oo culamaa fadhihi jiray akaabir saxaaba ansaar baa aad ugu tukan jirta ilaa aminkan waa laisku haysta inaad ag martaan laguma ogolo wa kaana axyaana wuxuu yataxaraa kii ku dadaala asalaata cinda اlsطuwaanati tiirka agtiisa tiir qotomo weyn allatii fii masjidih waa ku dadaali jiray wey marka axyaanan ma ahe nabigu waa badan jiray waana ku dadaali jiray waktiguuna ku bixi jiray axyaananna sax ma ah waa idin tilmaaman wa kaana wuxuu ahaa idaa sallaa nabigu markuu tukanayo fii fadaa'in meel ban ah, ama bannaan daleed cidla ah. laysa fiihi shayun yasturuhu laysa fiihi shayun yastatiru bihi cafwan laysa fiihi shayun shay uusan yastatiru bihi ugabaad ka dhigto dhagax ma laha derbi ma laha geed ma laha waa meel bannaanoo ban ah kharaza wuxuu qotomin jiray ama mudi jiray bayna yadayhi xarba ama xirba eebo waa murjin yar ama waa waran yar taki iyo murjin iyo eebe iyo all waa kala duwan yihiin eebadu inta badan waxaa raaciyaa waxay raacdaa waranka sida aakaha bastool loo raaciyo yaa raggi hore warmaha ku dagaalami jiray waxay raacsan jireen waranka e eebaa la socota waranku ruuxaad gacan la gaadho unbaa lagu tumaatiyaa inta badan markay naftu ku qabatana waa la tuuraa haddii loo baado laakiin eebadu ayadu hayo kor waad gani sidii leebkii baad u tuuri waad ku ugaadhsan oo ruuxi kuu dhow iyo ruuxi kaafigoo dhan baad ku dilaysa waa bahal dhib badan wey marka taasoo nabigu uu wadan jiray sacaboole nabigu ma ahayn ayuu qutosan jiray araza bayna yadayhi wuxuu ku qutmin jiray ama ku mudi jiray xarbatun eebo ama xarbatan eebo ama taki ama murjin murjinka haweenkaa isticmaaloo milaca ku laaya oo guryahana ku qodqota qudubahooda iyo hawlahaas ku qota marka murjin rag ma qaato allahuma waagi dambe qolihii sufiyad ahaye siyaaraysan jiray murjin may wadan jireen fasallaa ilayha wuu u tukan jiray eebadaa iyo takadaasuu nabigu xaggeeda u tukan jiray wannaasu dadkuna waraahu ay ka dambeeyaan dadkuna asagay nabigu ku daba tukanhayaan imaam ka dhiganaya xadiidkanna waa riwaaya bilmacna baa ku jirta riwaaya bilmacna inta ah wa kaana idaa sallaa fii fadaa'il laysa fiihi shayun yastatiru bihi waa riwaaya bilmacna xadiidku wixii nabigu uu samayn jiray ayuu marka eh, sheekhu macno ku wariyey xadiidku wuxuu ahaa lafdigiisu kaana idaa kharaja yowma alciidi amara biاlxarbati aw اlxirba fatuudacu bayna yadayhi fayusallii ilayha wاnnaasu waraa'ah wa kaana yafcalu dalika fi الsafari famin ثama ittakhadaha اlumaraau waa macnihii nabigu markuu ciidda u soo baxo eebaa loo qotamin jiray xaggeedu u tukan jiray dadkuna waa ka daba tukan jireen hadduu safrana sidaasuu yeeli jiray waa macnihii kaana idaa kaana fii fadaain laysa fiihi shayun yastatiru bih macnihi wey laakiin lafdigii ma aha ayb lafdigaan meesha ku sheegay waa min kalaami ibni cumar ee xadiidka nabiga laga waranhayay ma aha dhiba mala laakiin lafdiga sheekhu uu keenay waa mafhuumun min nas اlxadiiثi wa maqzah xadiidka maqsihiisaa laga fahmaaya isku mid weeyo ciidda marka la taga meel bannaan baa la tegi safar marka loo baxna maxaa la tegi meel bannaan shay aad ku usturtana ma haysatid tarkigaaday murjinkaada murjinkaada warankaada iqhtasaraysa macnihii waa asaas macnuhu xadiidka waa laga fahmi laakiin lafdi ahaan uguma jiro intaasaan uga jeednaa keliya dhibba male <clears throat> saa darteed sheekhu markuu asalka marahayo wuu kala saaro wuu tilmaamay laakiin mukhtasarkaana uusan ku caddayn hawsha ayada muhiimaddu muxuu u jeedaa sheekhu inuu nabigu ku dadaali jiray sutrada inuu ku dadaali jiray hadduu safro hadduu ciid tukanhayo hadduu salaad waajiba tukanayo hadduu negiyahay hadduu socdaal yahay marka waa shay waajiba in la fudaystana ma aha inagu haddaynu soomaali nahay waynu fudaysanaa wahaabiyada ka horna lamama aqooninba annagu wadaaddo shaaficiy oo ashaaciro iyo yaa wax noo soo akriyay fiqiyaadka maba baabkao nooguma jirinba inaad wadaad suufi oo sutro dhigan aragto intay wahaabiyadu nagu kilkiliyeen weeye intay wahaabiyadu sunnooyinka sharxeen ay nagu kilkiliyeen bay hawsha soo baxda sunadu nabigu waa ku dadaalaysa sutradaas aad ha lagu dadaalo hala dhigto wa axyaanan mararka qaarkood kaana wuxuu ah nabigu yucaridu kii gudba raaxilatahu hashiisuu gudbi jiray fa yusallii ilaaha iyaduu u tukan jiray markuu nabigu wax kala waayey hasha gaadiidka u wato intuu saa u gudbo agga iblada yuu aggeeda u tukanhayaa dadaal meeshuu ka qabo dadaal waxaan ka qabo dabsar baan ku abuuray buuhi waxaa weeye nabigu wuxuu dadaal ka qabo sutrayaysan la'aan aadan tukanin hal dhan oo watuu nabigu gudbahaya hashi fadhiidaysaa iskasii soo leecin wuu gudbi wuu fadhiisin kadib u tukanaya xaggeeda loo hormarin marka dadaal dheeraada ay u baahan tahay qadiyadu wuxuu ka baqay inaad hadda tiraahdo oo maandhow so kii la yidhi ma aha geelu samadiisa laguma tukado oo fa inaha khuliqat waa min ashayطaan oo shayaaiin bay ka soo jeedaa ay geela laga cararo sabadiisa iyo xeradiisa iyo lagu tukani maxay tahay nabigu hasha uu hadda gabaadka ka dhiganay sura ka dhiganayo so un geel ma aha hawshii buu rabaa sheekhu inuu kaa baraarujiyo wuxuu yihi wahada khilaafu الsalaati fii acطaani اlibili tukadka neefka geela xaggiisa loo tukanaya gabaadka laga dhiganayo wuu ka duwan yahay bui khilaafu الsalaa kutukadkiibuu ka duwan yahay fii acطaani اlibili geela sabooyinkiisa lagu tukado saba iyo xero way kala duwantahay caanku waa sabada geelu markuu cabo meesha uu fadhiista intaan la durduurin wey soo mataqaanaa taasaa saba la yidhaahdaa fa innahu nahaa canha nabigu waa diiday in lagu tukado sabada tanna asagaa samey waa ogol yahay waa laba kala baab in sabada geela lagu tukada lama ogolo oo nabigu ummadda waa ka reebay laakiin neefkii geelaha sutra iyo gabaad waa laga dhigan karaa laba shay oo kala duwan wey haweenaydu inay ku hormarto lama ogolo adoo tukan haya haddayse iska jiifto meesha oy taallo dhib kuguma hayso sidii markaa xadiidka caaisha laga faaiduna ay ku doodi jirto hooyadeen radi allahu tacaala wa axyaanan mararka qaarkood kaana yaahudu nabigu waxaa kii qada kooruhu qaadan ama heeryadii wixii gaadiidka saaraa fa yucadilhu markaasuu toosinaya hiliib marka dhulka la dhigo waa iska daadanaysa koorihi uu kala daadanaya waa in laisku celiyo markaad isku habayso tooso ooguu kunbudbu kuu noqon alkuud yar baa kuu soo bixi oo kuusan markaasaa ku tukanaysa nabigu marka dadaalkiisi weeye waa markuu hataa neef waaya geeli awrta ay foofto wey bannaankii la gey salaadna nabigu sutarla'aan eeba la waayo wuxuu soo qabsanhayaa raradii raradii irtiga saaraydee karbaashkiisii iyo wixii saarraa buu soo qabsanaya kabaaladiisa markaasuu isku habaynaya markuu wa kuusan nodo yuu u tukanaya kaana yaahudu kii qaatu ah nabigu alraxla heeryadii ama mxuu ahay karbaashkii ama mxuu ahaay koorihii fa yucadilhu markaasuu toosin fa yusalli markaasuu u tukan ilaa aakhiratihi aggiisa dambe xaggiisa dambe u tukanaya ayb waa dadaal dheeraad ah wa kaana yaquul wuxuu kaloo odhan jiray idaa wadaca axadukum midkiin hadduu dhigto bayna yaday hortiisa u dhigto mila mukhirati اraxli kooraha intiisa damboo kale mukhira in la xarakeeya yaa i xarakaysa aniga muakhirana waa la yihahdaa luqaad badan ba adu ku bannaan dhibba ma laha innagu haddee awrteennu awr rakuub ahoo loo sameeyo koora ma lihin anu intaan ka warqaba haddee maalinkii la guurin baa la soo qabtaa kabaalon baa lagu xidhaa abaalaha marka la dhunjiya la adkayn baa heryada iyo hawlaha kale lagu qabto saasa lagu rarta laakiin nimankan carbeed waxay leeyihiin fardaha siday u kooreeyaan baa awtan loo kooraynaya bahalkuusuna xagga horena kaa qabanhaya xagga dambena kaa qaban oo kursiga ku tirsada ku celiya ayaa yuu leeyahay awrtoodu leedahay oo heryada la socda lagu horraysiin ma karbaashka la saaro ritiga saa loo saaraba ayaa lagu qabanhaya abaalahan la xidhiya alaabta masjid kaga bixi ku kala hadhaan maba lahaba iyaguba laha marka midkaa wa muakhiradu kaasaa loo jeedaa waa gambar kuusan oo saa kuu celinaya innagu waxaan samaynaa kaasoo kale marka awrta carur la saaraya ama maqal lagu guraynhayaa la sameeyaa gabaalaha la yar taagoo say marka carurta agga horena oga daadanin agga dambena oga daadanin laakiin ninkii muxuu ahaaye isagoo xamar ku dhashay ama islii xisaabaha fahmi maayo aan lagu wareerin marka waxaa wey in kuusanoo heryada kamid iska soo qabsoo wey <laughs> soo sidaa ku idaa wadaca ahadukum midkiin hadduu dhigta been yadayhi hortiisa midla mukhirati araxli inteeda damboo kale falyusalli ha tukado gabadu ugu filan tahay walaa yubaali yuusan dan ka gelin ousan u aaba yeelin mara ruuxi mara waraa'a daalika wixii ka dambeeye ka gadaaleeya wasallaa maratan marbuu nabigu u tukado gabaad ka dhigtay ilaa shajaratin geed qotomo ilahay meesha ka baxshay wa kaana axyaana mararka qaarkoodna wuxuu ahaa yusallii mid tukada ila sariiri sariirta xaggeeda sariirta guriga markuu habeenka nabigu salaatuleilka iyo tukanayo ruuxii kula jiifay sariirtii uu ku jiifay aggeeda hadday ay kaa noqoto waad tukan yusallii ila sariir wa caaishatu caaishada radi allahu tacaala canha mudajicatun ay ku jiifto calayhi cala sariir ay ku jiifto taxta qatiifatiha sijaayadeeda hoosteedana ay ku jiifto yani sijaayadeeda ku jiiftaa wey korka kaga jiiftaa sijaayada ka hooseysa idan haweenayda marka sarirta saaran oo kaa horaysa waba ku yeeli maysa way macnaha hadda meesha ku jira wa kaana suban wuxuu ahaa laa yadacu kaan ka tegin shay-an shay yamuru marahaya baynahu inta asaga ka dhaxaysa iyo wa bayna sutra gabaadka inta ka dhaxaysa gabaadkii asaga dhexdooda in la mara ma ogolaan jirin faqad kaana yusallii nabigu waa aha mararka qaarkood mid tukanaya id jaaad waxaa timid shaatu neef ari ah adhina socodxumaan ba ku ogtahay tascaa ayadoo ordaysa bayna yaday weliba aigu xoolaha kale wuuu kaga duwan yahay shanqadhiisa lama dareemo isagoo ku artaagan socdun ba arki shanqadh ma laha xoola ka shaqayar bisadon baa jirtaan u malay bisodon iyaduna ma shaqadho tascaa iyadoo ordaysa bayna yadayhi bay timid kii baa soo orodoo rabta inay nabiga hortiisa marto aadankeedi iyo afkeeda wuxuu ku aadday nabiga inay hor marto asaacaaha nabigu waa la oratayba markay soo orad nabiga asna ku orday gabaadkiisi waana tukan hayaa sriiba arku soo ordaysa arar soo nabiga uu ku orday gabaadka xaggiisu u dhaqaaqay meelay martay way agga dambey ka wareegtay nabiga dhabarkiisaay martay ayadoo hablo ku taalla halkan mar hadday furan tahay hadday weydona meesha furan bay mari waa intaa xataa alzaqa ilaa uu nabigu dhejiyey fasaacaha ay fasaabaqahaa bay ka dhigan tahay waa la baratamay xataa alzaqa ilaah u dhajiyey batnahu nabiga bogiisa bilxaa'idi derbigii u ahaa gabaadku nabigu ku dhowaado ku dhegay ilaaha meele marta weyd wa marad neefka adhiga wuxuu maray min waraa'ihi gadaashiisa ama dhabarkiisa dambay martay waxaasoo dhanoo dadaal ah sheekhu maslada sutrada uu ku dheeraaday sooma ha xasilaan leedahay weeye inaad fahantaan buu sheekhu oo masalada ku dadaashaan ninkii adhiga foorida ka dayn waayey isagoo meel fiican daaqaya muxuu yidhi war aiga foorida ka ayar baa layidhi meel fiicanoo dari fiican buba joogaay wax ka maqanba ma jire ha xasilaan lehay usan dhaqaaqin maale halkan ha fadhiyo oo meeshan ha daaqaan lehaybu marka sheekh wuxuu idinku dhaxay masaladan waa la fududaystaa iyaan la fududaysanin buu sheekhu leh wasallaa nabigu waa tukaday salaatan maktuubatan salaad la faragale buu tukaday maalin maalamaha ka mida fadamma yadahu gacantiisa buu duubay ama ururshay gacantiisa buu sidaa yidhi gacantii u furayd buu sidaa u qabtay falamaa sallaa markuu salaadii tukaday qaaluu waxay dhaheen saxaabadii dhowrahayay la tukanhayay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow uxdita fi salaati shayun salaadda ma shay baa lagu soo darisiiyey waxaa kaloo dhici karta axadata fi salaati shayun inaad akrido aniga ima xarakaysna idinku wa idin arakaysan war maayo maxaa qoran idin dhigan waxarakayd ima sar axadata fi salaati salaadda waxaa ku soo dariyey shayun hawl cusub miyaa salaada marka lagu jira gacanta in la dubanaba lumaya soo kordha oo cilmi cusub miya nabigay weydiinayaan ila baa ka iman asagaa sheekoodii oo macalinkoodii qaala wuxuu ihi la xadiidkan xadiiu jaabir bnu dheer hadda laa nabig wuxuu ihi maya soo kordhin naba lo maxaa gacanta u duubtay ilaa laakiin ana shayaana ninka shayaan la odhan jiray araada wuxuu doonaa an yamura bayna hortayda inuu maro fakanaqtu markaasaan ciijiyey xamagaan ku dhagay xamagaan qabta xataa wajadtu ilaan helay barda lisaani carabkiisa qabowgiisa calaa yadaya ama calaa yadi ilaa gacanteed aan ka dareemay dhareerkii calidu sii daayay qabowgeedii baan gacanta ka dareemay ninkii shaydaana waxbaa gaadhay wa aymullaahi allah ku dhaartay lowlaa maa sabaqanii ilayhi akhii sulaymaan lartubita ilaa saariyatin min sawaari اlmasjidi xataa yatiifa bihi wildaanu ahli اlmadiina waaimullah allaan ku dhaartay lowlaa maa sabaqanii ilay wuxuu iiga hormaray hadduusan jiri lahayn akhii sulaym walaalkay sulaymaan arrinuu iigu horeeyey haddaysan jiri lahayn lartubita waxaa lagu xidhi lahaa shaydaan ilaa saariyatin la rabadtuhu laniia baa riwaadka u badan laniia waxaa lagu xidhi lahaa lartubia waxaa lagu xidhaa ilaa saariyatin tiir baa lagu xidhaa oo min sawaari masjidi sawaariya masjidka nabi maxamed tiirarkiisa ka mid a ah. xataa yatiifa ilaa ay ku wareegaan bihi asaga oo shaydaana wildaanu ahli madiina caruurtii reer madiino ilan shaydaan weligu maysa arga xidhana waa hawl cusubi carruurta marka way ku wareegsan lahaayeen alla shaydaan baa la qabtay alla daya alla afkiisa fiiriya dhegaykiisa carruur waa taqaanaa de hawl cusub hadday arkaan mashruuc bay ka dhigtaa nabilahi sulaam baad ilaahay ka baryaha dee rabbi habli mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi inaka anta alwahaab fasaharna lahu riixa tajri biamri rukaan xayu asaab wاshayaaiina kula bannaa'in wagawaas hawshaas weeye ilahayna waa ka aqbalay nabi sulaymaan marka nabi sulayman ba waxaa loo sakhiray inuu shayaadiinta ku shaqaysto oo gumaystooo ka adag yahay wuxuu doonana uu ku sameeyo ee ilaahay u fasaxay dabayshana uu gaadiidba ka dhigtay diyaarad oo meeshuu doono ku aado ayb marka haddaan aan ka baqayn inaan hawl ukhaasa nabi sm faraha aan la galo waaba idii xeelaasaa loogu kala baxo marka waa tafsiir min allahi subxaana wa tacaala asal waxaa wey shayaan iyo iblis midna lama arko inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xayu laa tarawnahum asal sidaas weeye laakiin ambiyada iyo intii ilaahay uu tusaba way arki karaan maxaa daba raaca xadiid daba yaalla faman istaaaca ruuxii awooda alaa yaxuula inuusan teedin baynahu asaga iyo wa alqiblati axadun ruuxna falyafcal ha yeelo awoodi kara asaga iyo qiblada inaan lakaga dhex marin oo laga hadlaya adde suturada weeye qibla waa la hormari halkaa ruux baa mari oo biniaadam baa mari oo dowladaha kaa horreya wadamaha kaa horreya adiqila waa idiin dhexeeya ee waxa laga hadlaya waxaa weeye gabaadkaadi daahirka xadiidka waxaad moodaa ziyaadadan inay ka tirsanta xadidkii jaabir bnu samura xadiidkii dheeraadda aynu soo maray ee shaydaanka ku saabsanaa waa xadiidu jaabir bnu samura lafdigan dambe faman istaaaca anlaa yaxuula baynahu wa bayna alqiblati axadun falyafcalna waa min xadiidi abi saciidin alkhudri saasay u kala duwan yihiin isku mid ma aha marka hala kala sooco laakiin daahirka waxaad moodaa sheekhu inuu israaciyey qisada uu sheekhu sheegay shaydaan nabigu caejiyey ama qabtay ah xadiid badan oo saxiixan ku jirtay iyo sunanka iyo masaajidda ayaa ku imaatay laakiin riwaayadan uu doortay lafdiga uu doortay waxaa weeye mufadal ibnu saalix in la yidhaahdo ayaa ku jiro dacfi lagu sheego dacfi lagu sheego riwaayada intooda kale waxay ku wariyaan xadiidka jaabir weyse waxay ku wariyaan shaydaan baa wuxuu damcay yaa dab igu soo turay dambaaburay dhimbilo isagoo doonaya inuu salaadda iga fitneeyo ankaasuu qisada uu sheegay halkana maxaa ku jira waabaan qabtay waan ceejiyey oo wuxuu damcay inuu hortayda maro inuu hortayda maruu damco waan iska difaacay iyo waxay kala tahay wuxuu igu soo shubay oo igu soo furay dambaabur iyo dhimbilo oo uu doonayo inuu igaga fidno igaga mashquuliyo salaadii markaasaan la dagaalama oo iska qabtay marka wadaadda waxay leeyihin riwaayadan waa daciifo waa munkaro oo yidhaahdaan laakiin waxna kaaroosa usii badan ma ay ku jirto labada macnaba waa dhaceen xadiidka jaabir aysan ku imanin labaduba axaadiid kale ku timid mufadl ibnu saax waxaa laga yaabaa intaa uun inay u maqhraati kacdo ayib sheekhu markaas wuxuu u doortay wadaadda waxay is weydiiyeen maxaa uu u doortay xadiidka saxiix oga tagayo uu tan u doortay riwaayadan dacfiga uu ku jiro marka la dheeraandhiriyo waxaa dhici karta sheekhu inuu doortay munaasaba waxaa ku yimid wasallaa salaatan maktuuba riwaayaadka badankoodee kale waxaa ku yimid salaad buu nabigu tukanay ma sunna ma waajiba maysan cadayn laakiin riwaayadan jaabir ee min xadiid mufadal ibnu saalix ah waxay keentay in salaadu salaad farad ay ahayd nabiguna ficilkaa weyn u la yimid oo gacanta u dubay oo shaydaan la dagaalamay oo u ceejiyey ilaa dhareerkiisi caladiisa nabi u dareema qabowgiisa waa dagaal culus wey marka maktuubadaasuu sheekhu u daleeyaad moodaa inuu tooganayo ayb wa kaana yaquul wuxuu nabigu sal slam ohan jiray idaa sallaa axadukum ilaa shayin yasturhu min annaas idaa sallaa axadukum midkiin hadduu u tukado shayin shay xaggii yasturhu ka eh, asturayo ka teedaya min annaasi dadka ka difaacaya fa araada axadu ruux uu doono an yajtaaza inuu tallaabo uu gudbo bayna yaday hortiisa uu maro falyadfac ha ku difaaco fii naxrihi dhuunta ha qabto ha iska riixo saaskaga qabto wy walyadra ha difaaco ma staaaca intuu awoodo intaad awoodo iska celi waad celisa wuu kusoo noqday waad celisa waad iska celin waad iska celin ayib qolyaha intay xanaaqaan xoog kuu mara mararka qaarkood soomaalida moogta waa dabci kulosha ninbaad celin aggu fiiran meelbu waaye isku kasoo baqiiqahaya isagoo meel qabta lahayn oo gacantaada celin karin bu ku marhaya macasalaad isku dhammaato weli yadana ha celiya ma fiicna sidaa iyada maxgee loo ordi ma balaayaa ku cagayn salaada dhan baa laba shan daqiiqa lagu jiraa iska taagno dembina ha isku qaaday ninka muslimkana salaada ha ka aafayda wa fii riwaayatin waxaa ku timid riwaayo kale falyamnachu ha reebo ha manciyo maratayn laba goor ha iska difaaco fain abaa haduu dilo fain abaa hadduu diida cafwan inuu istaago inuu istaago oo joogsado meesha kale haddii lagu kari waayo ninkii socday rabi inuu ka hormaro falyuqaatilaa la dagaalama fainamaa huwa shayaan shayaanba weeye isagaaba shayaana dhaqan shayaan buu leeyahay shayain ins waljin ayib fainamaa huwa shayaan nimaa laba good celisa mar saddexdaa kee u socdaa hadduusan aafo kale ahayn riwaaya xadiidku le waxa ku timid faina macahu shayaan taasaa ka fiican fainamaa huwa shayaan waa maxay shaydaan baa saaran waa la saaran yahay asaga ma ah cabdullaahi cabdi cali ma ahe waa la saaran yahay marka ninka la saaran yahay iska qab fa ina macahu shayaan wa kaana yaquul wuxuu nabig ohan jira sal ly slam low yaclamu lmaaru ruuxi waa cabdullaahi cabdi xasan wey waa taqaana nin soomaliya shaydaan ma ah dhaqan shaydaan buuna samaynhayaa ninkii ku labnaa ee ku ladhnaa baan riixayo wa kaana yaquul wuxuu kaloo nabig odhan jiray low yaclamu lmaaru tan weeyti marka u taallay ee khusaysay ruuxii muslimka hormarahayay low yaclamu maaru ka marahaya hadduu ogaan lahaa bayna yaday اlmusalli ruuxa tukanaya hortiisa ka maraya waxa saaran ee dembi ah ogaan lahaa maadaa calayhi duushiisa waxa ah oo cuquuba ama dembi ah ama xumaana macnahaas unbaa daahir ah, laakiin riwaaya ahaan ma imanin isagoo saxiixa lakaana waxay noqon lahayd qadiyadu an yaqifa inuu istaago arbaciina afartan khayran lahu mid oga khayr badan min an yamura inuu maro bayna yaday ruuxi tukanay hortiisa afartan inaad taagnaato ma afartan sana ma afartan saacadoodba ma afartan biloodba riwaaya arbaciina khariifan ku timid mucadintu waxay dhaheen ma asixin way ku dhegan yihiin <laughs> arbaciina saacad waa sheegtay way ku dhegeen wax walba arbaciina wax walboo la sheegay way ku dhegeen waxaa sugan waxaa weeye arbaciina saxaabigu wariyey markii la yidhi ma arbaciina khariifan ba abaytu buuri abu hurayr oo xadiidka ragga wariyey ka mid a oo leeyay afartanka maxay tahay ma afartan sano soo ma ah soo afartan bilood maaha wuxuu hi abaytu waa diiday arbaciina iga dhagaysta laakiin afartan sana nabi maxaad kama maqal baroro waa runtii waxaad maqashay in baad sheegi soo maaha marka xadiidkan marka xadiid culus weeye waxaa ku saaran ee dembi a ama cuquubaha haddaad ogaan lahayd ruux muslimoo tukanaya maa horumarteen halla iska ilaaliyo yaan lagu degna hawsha ayada ah ha la iska sugo niman ayuu siyaasiyiina waxay sameeyeen markuu arko meesha inuu mari karin sutura kuu raadinayaaba isagaa sutura kuu raadin sutura kuu dhigi kadibna wuu mari fariid waa nin fiican ninkaas ah. sutura intuu kuu dhigo xagga ka maraya waa fiican yahay ayib laakiin aduguna khalad baad samaysay maxaa suurla-aan u tukatay masaajidoo kale suda inaan la helin baa laga yaaba ayaa gabaade dadka fadhiya iyo darbigoo loo dhawaado iyo rixilayaasha iyo hawlaha noocaasa lagu lagu eh, rexlaha laga dhigto sutura baabu maa yaqtacu salaa salaadda wixii goyn lahaa soo kuma darmaso waqti baa dhammaaday hada wabiاllahi towfiiq